بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما قال الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم الغشيري نيسابوري رحمه الله kitaabu lmusaaqaat musaaqaadkii buu ku saabsan yahay musaaqaadku waxaa weeye saqyu lashjaari bijuzءi maa yakhruju minha min hamariha in la waraabiyo beergeedeedii iyo beertii geeda geedkaheed ilaan beertu waxay u qaybsantaa mid zuruuc ahoo aan ashjaariya geeday ahayn iyo mid beergeedeed la yidhaahdo oo ka shajarati الnakhiili wاlcinabi sida geed timireedka iyo geedkar cirabka iyo geedaha noocaas oo kale ah ee basaantiitan la yidhaahdo haddii qof uu ka shaqeeyo oo u waraabiyo ama shaqadeeda uu qumo ujradiisana ay noqoto iyo wax uu ku shaqaynayo waxa ka soo bixi doona geedka asaga ah midhihiisa qayb ka mid ah taasaa waxaa la yidhaha musaaqaat markaan ka soo baxnay almukhaabara waalmusaaraca oo ahayd ardun baydaa dhul iska cad oo la kiraynaayo bibacdi maa yakhruju minha waxaa ka soo baxaya wax ka mid a ah. ama meelo mucayanahoo aan la ogeyn wax ka soo bixi doonaan in kale oo uu qofka ku shaqeeyo waa inay middaasi baada dhici karta middaana ay wax ka soo baxaan oo bilcagsi ay suuragal tahay arrintaa jahaalo iyo qarar baa ku sugan iyo hubaanti la'aan iyo qofkii oo xooggiisii iyo shaqadiisii shaqaalaha ku bixiyay wuxuunan hubin waxay noqon doonto waa kii la xarimay ee la nahiyey la diiday wax macluumoo la yaqaano oo qofka beetale uu qofka kula heshiiyo oo asaga dimadiisa iyo qoortiisa saaran ama lacag iyo dhaqaalo muxuu ahaa muuqdoo kale unbaa wax lagu kiraysan karay waxay masalada markaa musaaqaadku ka duwan tahay masaladaa hore oo beertan waa beer taagan geedaheedii baa baxa sanadkiiba mar bay go'daa midhaheedii baa ka baxa waa geedo qaangaaray oo kacay wey waxay u baahan tahay marka in laga shaqeeyo musaaqaad baa lagu magacaabay waa ahamu acmaali lbusaatiin beerta shaqada laga qabana waxa ugu muhiimsan baa saqyiga iyo waraabinta ah ilaa qofka ka shaqaynaayo ma aha waraabin keliya wuxuu u istaagaya wuxuu u qumayaa inuu beertii waraabiyo inuu beertii nadiifiyo majaarideedii iyo keliyaasheedii iyo eh, muxuuaha kanaaladeedii inuu ka hagaajiyo cawski iyo wixii biyaha reebi lahaa inuu luunkii iyo geedka salkiisa uu hagaajiyo cararago shaqada noocaas oo kale ee beerta gudaheeda ah eh, ee markaa shaqa maalmeedka ee mar walba loo baahan yahay buu u qumayaa ninka beerta iskalana wixii weyn oo asalka beerta u noqonaya in xaydaan iyo jidaar loo sameeyo ceel in loo qodo matoorkeedii howlahaasu iska leeyahay shaqadaas markaa yaa musaaqaad la yidhaahdaa waxayna mustahna ka tahay musaaqaadku waxay mustathna ka tahay usuul buyuucda ka mid a oo muxaram oo la xarimay ayay ka tahay alijaara almajhuula oo xaaraamaheed oo aanan bannaanayn waxyaalaha maaragtay iyo alribxu maa lam yukhlaq waxaan la abuurin oon weli aan gacanba lagu haynin oo laga ribxo oo laga faa'iido masaa'isha noocaas oo kale oo la xarrimoo la diiday ayay musaaqaadku ka tahay mustahne ka tahay oo laga soo reebay waxaa looga soo reebayna waxaa weeye waa xaajada iyo baahida loo qabo daraaddeed waalxaajatu tunazalu mansilata daruura xaajaduna waxaa la dejiyaa daruurada mansiladeeda qofkan beerta leh beertiisu inuu u qumo ka shaqaysto oo asaga uu u taagnaado way ku adag tahay qofkan xoogga lehee shaqada yaqaanana beer uu asaga leeyahay uu ka shaqaysto inuu helo way ku adag tahay marka waa laysku baahan yahay wax markaasi qarar oo weyn oo jahaalo weyn oo taallana ma ahee beer hadda uun la abuuri oo waxa ka soo bixi doonaa loogeen mehe waa beer abuuran oo muuqata oo geeda leh oo inta badan qadarkeeda iyo khatarteedu ay sahlantaho yartahay wey ay yar tahay marka musaaqaadkaasi waxaa weeyaan jamhuuru ahlilcilmi waxay qabaan inay bannaan tahay oo wax dhibaato ayna lahayn oo a'immada saddexdaa maaligii shaafici iyo axmed iyo saaxiibada abi xaniifa abu yuusuf iyo moxamed waxay qabaan inay bannaan tahay alimaamu abu xaniifa iyo zufar ayagu waxay leeyihiin musaaqaadku kal mukhaabara walmusaaraca sidii mukhaabaradii aan soo mararay iyo musaaracadii oo kale weeyaanoo waa shay majhuula oon la garanaynin saas darteed in la isticmaalo muxaram weeyaan ma bannaana laakiin xadiidkan daahirkiisa soo socda inuu nabiga calayhi salaam beerihii timirtaha ah ee reer yahuud xoogga looga qaaday in nabiga iyaga uu haddana uu ku shaqaaleeyey oo bishaday maa yakhruju minhaa ay ku shaqaynayeen musaaqaat inta kalena ayaga ay soo dhiibayeen taasaa markaa daliil u ah jamhuuru ahlilcilm baabun wuxuu ku saabsan yahay almusaaqaat iyo walmucaamala musaaqaadku waa beer waraabintii oo laga shaqeeyo iyo walmucaamala in lagu macaamilo oo qofku ku shaqeeyo bijusin qayb min athamari imaartii ka mida ah. imaartaasi geedka ayaa dhala wazarci zarciga ka mida ah. zarcigu marka uu ku cadfay waa zuruucdii mukhaabaradii iyo musaaracada ku soo marree la diiday wey marka maanta markay la socoto musaaqaadka iyo geedihii ay la socoto musaaracadii mukhaabaradu ku dhex abuuran tahay taabic waa la yidhaahdaayo yajuusu fi tabiciyati maa laa yajuusu istiqlaalan tii weeyaan ataabicu taabic weeyaan waa marka meelaha bannaanee beerta salkeeda oo kale iyo geedaha iyo raacsan hadduu xoogow digir iyo galley iyo ku abuuro qofkii shaqaalahayo waxa uu wax ka helayan halkaas ay ku jirto ka soo baxdo waxba dhibaato ah ma laha qaarkood waxay shardinayaan waa inay ka yar tahay beerta midhaha geedaha ah iyo musaaracada musaaracada waa inay yar tahay waa inay yar tahay oo meelo yaryaroo aan aqlab ahayn waa inay tahay shuruuray leeyihiin soo sheegnay qaala xadaana axmed bnu xambal wa zuhayr bnu xarb axmed ibnu xambal axmed ibnu muxamed ibnu xambal ashaybani abu cabdillaahi alimaam imaamu ahli الsunna waاljamaca wa imaam madhab almashhuur madhab alxanaabila madhabka la yidhaha madhab alxanaabila imaamkoodi wey axmed ibnu xambal raximah اllahu tacaala laqabkaasuu caan ku noqday imaam ahli sunna mar fitan ay dhacday oo muslimiintu ay ku soo korodhay fitan diintoodii ku wajahan fitanaha u waaweyn ee diinta ah oo masalata khalqi alqur'aan ay niman muctasilo la yidhaahda ay la yimaadeen dowladdiina ay ka heleen garab iyo gaashaan maamuun iyo raggii ka dambeeyey qaar ka mid ahoo ilaa laba ka dambaysay ayuu u istaagay inuu xaqa uunan qarinin oo una oga baqin cabsina ayna u gelin lowmata laa'im qof la dagaalayo oo wax yeelaya cabsidii dagaalkiisa inuunan dan uga gelin xaqa sheegidiisa axmed bin xambal raximah allahu tacaala waa loo ciqaabay waa loo garaacay waa loo xabisay waa loo bahdilay marka inuu xaqii ka tanaasulo oo tawriye iyo kinaayiya sarbeeb isticmaalana <clears throat> waa ka diiday meeshii culummadii kale qaar badanoo ka mida ah, wax iska cabsada wax gaabsada oo aamusa iyo wax haddii soo istaajiyey golaha xogow sarbeeb iyo hadal la yimaada oo aan toos u muujinin sidii kuwii yidhi oo kale ee laga sheego <clears throat> markii la yidhi qur-aanka makhluuq miyaa <clears throat> yay tawriya la yimaadeen waxay dhaheen altawraat wاlzabuur wاlinjiil wاlfurqaan hadihi alarbaca makhluuqa bay dheheen marka markaasaa waxaa daahirkii loo maray inay dheheen qur-aanka waa makhluuq ka hayrihi min almunazal wixii soo degay qur-aanka oo ka horreeyey oo kale waa makhluuq inay qaateen baa loo iyay u malayeeno ayaguna tawrigay ka aheeda waxay dhaheen afartii afkay ka sheegeen laakiin haadihii waxay ku dhacaysaa faraha afartaa farood waa makhluuq ayay wadaan saasay kaga baxsadeen axmed raximah allahu tacala san waa diiday dalabatulcilmigii baa daba taagan mujtamacii o dhan baa dhegaysanaya bal axmed wuxuu ku hadli doono qalinkiiyo iyo tawaadi baa lala taagan yahay marka wax kastaba anay ha isoo gaaree diinta ilaahay waa inaan difaaca xaqana aan caddeeyaa buu yidhi uu dambaystiina guushii isagay raacday oo madaxdii gadaal ka imaatay ay garab istaageen oo muslimiintii oo idil ay xaqii uu ku taagnaa ay arkeen raximahu allahu tacaala fa luqiba bi laqab naanaystaas oo la yidhaahdo imaam ahli sunna naanaystaasuu yeeshay axmed ibnu xambal ashaybaani raximahu allahu tacaala wazuhayr ibnu xarb abu khaytama wa lizuhayr qaala waxay yidhahdeen xadaanaa yaxya yaxya bnu saciid alqaطaan can cubaydillaah cubaydullaahi alcumari qaala akhbaranii naaficun mawla bni cumara can ibni cumara cabdullahi bni cumar bn اlkhadaab ana rasuula اllahi sala اllahu alayh waalih wasalam nabigu caamala wuxuu shaqaysiiyey ahla khaybar bishatri maa shay miskii yakhruju ka soo baxaya minha ardu khaybar min hamrin himaar aw zarcin ama zuruuca ayuu nabigu ku shaqasiiyey khaybar waxay ahayd magaalo magaaladan madiina ilaa toddobaatan kilomitr taqriiban u jirta oo ay deganaayeen nimankan yahuudda ah yahuud baa deganeed beero badanna way ku lahaayeen oo beer ah haddii nabigu uu madiine imaaday calayhi salaatu wasalaam oo nimankii reer madiine ahaa ee ansaaraha aws iyo khasraj ay soo dhoweeyeen dadkii meeshaa deganaa een muslimiinta ahayn nabigu heshiis buu la galay ninna diintiisa lagu khasbi maayo inuu ka baxo laa ikraha fi ddiin diinta xaqaha ah waa qur'aanka iyo sunnada iyo islaamka weeye laakiin haddana khasab ku soo gala lana dhihi maayo laakiin maxaa la rabaa magaaladan waan wada degannahay magaaladan waan wada degannahay maamulka magaaladaas inaad u hoggaansataan nadaamkiisana aad ilaalisaan difaaciisana aad mushtarag ahataanoo wixii kor nooga soo weerara oo magaalada soo weerara inaan hal safa u taagnaano ballantaasaa la galay ayaguna xuquuqdoodii bay heleen inaan lagu xadgudbin waa lala macaamili jire oo suuqaq waaweyn bay lahaayeen oo becsharadii iyo tijaarada nabiga calayh salaam iyo saxaabadiisa waa geli jireen dacwadiiyo diintana waa la gaadhsiin jiray laakiin faraqaadqaad iyo deebla-aan bay bilaabeen yahuuddu bani qurayda waa kii ay dhibaatada sameeyeen ay la soo galeen kufaaru quraysh waa kii safka la galeen oo ka soo duushaysay afar boqoloo kilomiter waa kii safka la galeen ay ballanti ka baxeen waa kii markaa iyagana la jabiyey markii dambe banu nadiir nimankii la dhihi jiray waxay ayagu ku dhaceen akbaru qiyaama qiyaama alcudma bay ku dhaceen qiyaamada u weyneed qiyaamo qaran bay ku dhaceen oo nabiga calayhi salaatu wasalaam afdalu lkhalqi inayba dilaan bay aan ku gaareen oo shirqool bay sameeyeen ilaahay baa u waxyooday nabiga calayhi salaam dhagaxi ay rabeen madaxa kaga dhuftaan waa ka hoos baxay sala allah aleyh waali wasalam ayagana weerar baa lagu qaaday waa kii la raray yahuuddu banu qaynuqaac iyaguna sidoo kale ayay intay gudub sameeyeen oo gabdhihii munxajibaadka ahaa ay ka badbaadi waayeen oo gabadh ay cirdigeeda iyo sharafteeda meel kaga dhaceen ayaa iyagana harkoo cadli la quwaaxay oo la gowracay wixii marka yuhuud madiinada deganeed wax la laayay iyo wax qaxay noqdeen waxaa soo hadhay marka khaybar bay iskugu tageen kuwii deganaayo ugu tageen halkaas ay marka hanjabaadii iyo shirqoolkii iyo dibindaadadii iyo keydkii dhagartii ay ka wadeen iyo inay meel foggaaladii jirtay ay u soo baaqaan oo dhahaa soo kaca waxay wadaanba iyaguna dagaal baa lagu qaaday dagaal weyn oo culus oo sanadkii toddobaad hijrada dhacay dagaalka ayaana ah qalabada iyo quwada awoodda ilahay wuxuu siiyey nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo muslimiinta markii muddo badan laisku noqnoqonayay waa kii cali bin abi aalib loo dhibay calankii dagaalka ciidanka dagaalgelintiisii ilahayna guushii uu gacantiisa ku dhaliyey oo ninkii ciidankii iyo maaratay magaaladii xukumay ee marxab ahaa iyo cali waa kay isku ee madaxa warag lagu dhuftay seefta sidaasna futuuxii iyo nasrigii guushii lagu helay marka qaar kam inteeda badan waxay ahayd xoog baa lagu qabtay qaar xusuunteeda ka midana sulxi iyo heshiis ayaa lagu furay marka nabiga calayh salaam markuu dabca inuu raro oo nabigu waxa calayhi salaam oo masalaa ama muxuu ahaa manhajkiisa in dhulka jasiirat alcarab la yidhaahdo muslimiinta bes ay ku noolaadaan oo dadka kale laga saaro laakiin markay calacalayn oo dhaheen dhulkaa deganaano beer ma taqaanaan anaga beerta ka shaqayn karree noo daaya nisna qaata nisna annaga ina siino heshiis buu nabiga la galay calayhi salaatu wasalaam intii annaga aan doonna aad joogaysaan markaan damacnana waad guuraysaan buu nabiga alayh salaam yidhi sidaasay waqtiga nabiga calayh salaam iyo abubakar bay ku deganaayeen heshiiskaasaa lagu wada deganaa cummaal marka shaqaala ay ahaayeenoo beerta ka shaqeeya le'annahu xoolihii iyo dhulkii iyo waxoo dhanba islaamka iyo muslimiintii baa yeeshay muslimiintii baa yeeshay ilaahay baan u banneeyey markay alle iyo rasuul iyo diin la dagaalameen ayaa waxaa la yidhi ina alarda lilahi yuuriuha man yashaa dhulkii marka ilaahay baa iskale waana naga qaaday qofkuu rabbi ilaahay subxaana wa tacala dhexashiiyey ayagiina marka waxay noqdeen dad shaqaalo ah oo binasbi bacdi maa yakhruju minha beerta kaga shaqeeya ilaa wakhtiga cumar la gaaro cumar xilligiisa radia allahu canhu markii laga eh, badbaadi waayey dhibaatadoodii oo qofkii u galaba ay dilayaan xataa xilligii nabiga calayhi salaatu wasalaam ayay sharqoolka wadi jireen saxaabadii tagtaaba waa gowracayaan annaga maana dilin bay dayna dhahayaan wiilkii cabdullaahi bnu cumar ah markay dambe intay qabteen oo meel ka soo tuureen iyo afarta adinba jabiyeen labada lugood iyo labada gacmoodba waa kii marka dambe raray ariixa iyo tayma ayaa arki doonaa ayaa loo raray ashaahid waxaa weeyaan masaladan ayada ah waxay daliil u tahay jamhuuru ahlilcilmi beertu hadday beergeeday tahay in lagu shaqayn karo waxa ka soo baxaya wax kamida lagu shaqayn karo oo qofka uu ka shaqayn karo saana uu wax ku qaadan karo wixii masaaric iyo abuur oo dalag ahoo raacsanna taabic weeyaano midaas ayadaa buu raacsan yahay bishuruudiha <clears throat> qaala xadaana cali bnu xujrin sacdiyu qaala xadaana caliyu huwa bn muhsir qaala akhbarana cubaydulaahi alcumari can naafici mowla bni cumara can ibni cumara cabdullaahi bni cumar bn khadaab qaal acdaa rasuul llahi sala allahu caleyh wasalam nabiga wuxuu siiyey khaybar magaaladeedu dhihi jiray bishakli maa yakhruju wax ka soo baxaya niskii min amarin midha aw zarcin zuruucah ayuu nabiga alayh salaam kula heshiiyey waa khaybar dhulbeereed beer badan wey ilaa yoomina haada beertii timirteen sidii bay ugu taallaa waxaan xasuustaa mar aan ziyaaro u tagnay oo ardada jaamaca alislaamiya ayna qaadeen idaarat ljaamica oon beerihii tagnay baan xasuustaa yani nimanka xadaarada dhismaha iyo alxadaara alcumraaniya dhismada ay lahaayeen amminkan guryahoodii xilligaasay waxay yaqaaneen dabaq iyo gorofooyin in la dhisto ayay yaqaaneen oo geedaha timirta iyo tiirarka iyo sacfu nakiil iyo waxa dhoobo ka sameeyaan isku daraan ayay gorofo ka samayn jireen weli maa zaala alatlaal iyo raadkii inuu jiro kama zuulin waxa qariibka ah ee la yaabay waxaa ka mid ahayd ceelashooda meel buura oo dhagax ah ayay waxay ka qodeen ceel aad dhihaysa wax jabin karaba ma ablahaba indhahada ay ku diraandirayaan ayay ceel ka qoteen oo biyaha ka cabi jireen oo biyaha ka cabbi jireen laakiin ilaahay iyo rasuul bay ku kufriyeen dagaalla way kala hor imaadeen nabadgelyadii iyo wada deganaashihii iyo wada noolaashihii jiiraannimadiina way khalkhalgeliyeen khiyaamo qaranna way ku dhaceen oo diin iyo islaam iyo nabiba intaba way khiyaameen sidaa darteed jazaau wifaaqan abaalkeedu imaa la mariyey maxaa yeelay cadaawadda ilahay baa sheegay subxana wa tacaala latajidanna ashadda annaasi cadaawata liladiina aamanuu alyahuuda wاnasaara alyahuuda waladiina ashrakuu yahuud iyo mushrikiin ayaa cadaawad oo u cadaawad badan mu'miniinta markii la dhaho xataa waxaa soo aroortay afar dhehayso maa khalaa yahuudiyun musliman ilaa hama biqatlihi nin yahuudi ah qof muslima meel iskuma imaadaan keligood ilaa qalbiga wuxuu gashadaa oo hamiyaa inuu dilo cadaawadda halkaasi ka gaadhay qaala waxadaanii caliy bnu xidrin sacdiyu ayib qaala acdaa rasuulu llahi sala allah alay wasalam khayran bishadri maa yakhruju min hamrin aw zarcin fakaana yucdii aswaajah nabiga calayhi salaatu wasalaam <clears throat> xoolihii dee markii lasoo qaado niskaasi niskaa khumus baa laga bixin khumuskaasi shan baa loo qaybin lilaahi walirasuuli walidilqurba waclam anama hanimtum ila xoolahan asalkooda fay weeyaan marka intii nabiga ku saarartay calayhi salaatu wasalaam ayuu reerkiisa ku masruufi jiray inta kalena wixii qoladii loogu talagalay masaakiintii iyo qaraabadawlqurba iyo ibnu sabiilkii iyo musaafirkii iyo mujaahid yaa la siin jiray fa kaana yucdi aswaajah nabigu xaasaskiisa wuxuu siin jiray kula sanatin sanad walba miata wasqin boqol wusqi ayaa sanadkii u ahaa biil boqol wusqi wasqigu waxaa weeyaan halkii wusqiba waa situuna saacan lixdan suus weeye halkii wusqi lixdan suus oo suuskii walbaba u yahay laba kiilo iyo bar marka haddii boqol wusqi oo halkii wusqiba lixdan ah lixdan suusah lagu dhufto boqol meequu noqonaya markaas ya lixdan baad waxaad ku dhufatay boqol meequu noqday ya sheekh lix boqol miya soo lix kun lix boqol ya lix boqol oo wuxuu noqonayaa wusti buu wuxuu noqonayaa eh, oo saac buu noqonayaa dayib ya lix kun miya ya lixdan kuna lix boqola lix kuna ah oka saabtiiskuwan ficnin marka boqol wusqi ayaa nabiga alay slam beerta marka ka soo godo ayaa la siin jiray reerkiisi alayhi salaatu wasalaam inta kalena muslimiintii kalligood waa qaybtiisu ka heli jiray waa qaniima waa nicma waa fay waana xoolaha ugu xalaashan ee qof muslima u cuno wey xoolaha ugu xalaashan ee la cuno waa wixii gaalada xarbiyiinta ee diin iyo dad iyo dal kugula dagaalamay wixii laga qaato yaa ugu xalaalsan wax la cuno nabiga alay slam wuxu dhihi jiray wajucila risqii taxta dilli rumxi ah, risqii nabiga calayhi salaatu wasalaam halkaasu ku jiray boqolkii markaa ka soo goday beerta nabiga uu reerkiisa siinaayey waa la qaybinayaa amaaniina wasqan siddeetan wusqi min tamri tibir bay ahayd wa cishriina wasqan labaatan wusqina min shaciirin qabandi bay ahayd maxaa yeelay beertu waa musaaqaad wey waa basaatiin asalku waa saasay ahayd marka waxaa badan waad aragtaa waxaa badan musaaqaadkaa badan musaaracadu wax yar oo la dhexgelgeliyey bay ahayd sidaa darteed waxay noqotay labaatan wusqi bu ku soo saagaagaysa nabiga calayh salaam xagga raashinka xagga timirtana siddeetan baa ku saagaagaysa falamaa waliya cumaru cumar binu khadaab markuu tawaliyey oo uu khilaafadii ku wareegay bacda wafaati abubakar markuu dhintay kadib qasama khaybar wuu qaybiyey khaybar waa laga raray gaaladii waa la qaybiyey muslimiintii baa awalba iska laheed haniimay aheyd waa la qaybiyey khayara aswaaja annabiy markaasuu haweenkii nabiga calayhi salaam ila nabiga waa dhintay ayuu khiyaar geliyey oo dooransiiyey an yuqtica inuu u gooyo lahunna ayaga alarda walmaa mid walbaba beerteeda inta kaga soo hagaagtay iyo biyaheeda inuu iskugu jaro oy tabcanayaan o ay ka shaqaysanayaan ow mase yadmana inuu damaano qaado oo kafaalo qaado lahunna ayaga u kafaalo qaado alawsaaqa awsaaqdii iyo raashinkii ay heli jireen kulla caamin sanad walba in raashinkiina sidii nigu soo dhigi jireen idinsoo dhigi iyo beerta waa la qaybsanayn inaad beernimo iyo dhulnimo ku qaadanaysaan ka soo fikiraa la yidhi fakhtalafna haweenkiinada way iskhilaafeenoo mid walba meel bay dooratay fa minhunna waxaa ka mida man ikhtaara alarda qaar dhulkii iyo walmaa biyihii doortay iyo annaga dhuldhulnimaan rabnaa beer iyo dhul baan rabnaa raashin keliya ma rabno aan la madax banaanaano wa minhunna waxaa ka mida man ikhtaara alawsaaqa kulla caam iyo qaar yidhi annaga raashinkaanu san walbaana noo soo diyaariyo fa kaanat caayishatu wa xafsa waxay ka mid ahaayeen miman ikhtaarataa alarda kuwa doortay alarda walmaa oo yidhi dhul baan rabnaa annaga beertaanaan dhulnimo ku qaadanno ayay ka mid ahaayeen radwaan ullahi calayhim nacam waa xilliga cumaree dee lagu kala baxay weeyaan arrinta lagu kala baxay ayib qaala waxadaanaa ibnu numayr maxamed bn cabdillaahi bnu numayr qaala xadaanaa abi cabdullaahi bnu numayr qaala xadaanaa cubaydullahi alcumari ibn xabs bni caasimin xadaanii naaficun can cabdillaahi bni cumara ana rasuula allahi sala allahu aleyh waaalih wasalam caamala ahla khaybara buu camal siiyey bishadri maa kharaja buu kula macaamilay waxa ka soo baxaya minha min zarcin aw tamrin buu kula heshiiyey halkan waxaa laga qaadanaya mucaamalat lkufaar in gaalada lala mucaamilo oo lala shirkoodo oo wax lala isticmaalo way bannaan tahay shayga hadduu shay xalaala asalkiisa yahay oonu xaaraam iyo khamri iyo doofaar iyo lagulama shirkoobi karo laakiin beero kale iyo raashin iyo muxuu ahaa beeshiro kale iyo waa lagula shirkoobi karaa waxaa kaloo laga qaadanaya in la aamini karo haddii ay kaaga muuqato daahirkooda inay aynan khiyaamo wadanin in la aamini karo haddii khiyaamo ay soo baxdo markaas hadeena lagula dhaqmayaa qaabka ay u dhaqmeen baa lagula dhaqmayaa laakiin waa la aamini karaa haddii la arko inuu yahay qof aamina waad ogtihiin nabiga alay slam qisadii mashhuurkeeda hijrada ee maka uu ka soo haajira isagii saaxiibkii abubakar ilaa iyo madiine ninkii waday ee waddooyinka marinaya luuqluuqa ah ee cadowgii daba socday ee mid walba oo nabiga abubakar ka mida boqol neef oo geela ah madaxooda la dul saaray qofkii keena ninkii hogaaminaya ee waday ee u keenay saddex beri kadib markay godka ku jireen u yimid ee kaxeeyey nin gaala u ahaa nin gaala ah oo daliil ah oo khiriid ah oo aad u yaqaana jidadka iyo luqluqyaha ayuu ahaa wuu aamiray nabiga calayh isalaatu wasalaam haddii laakiin khayaamo ay sameeyaan khiyaamadoodaasi waxay markaasi usoo ay sameeyaanbaa lagula macaamilayaa waa lala macaamili karaa asalka asalka saa weeye ayib wاktasa alxadiiثa binaxwi xadiiثi caliy bni musir walam yadkur fakanat caaishatu caaisha waxay ahayd waxafsatu iyo xafsa miman ikhtaarata alarda wاlmaa ayay ka mid ahaayeen qaala wuxuu yidhi khayara aswaaja nabiy nabiga haweenkiisa calayh salaam cumar baa khiyaar geliyey an yuqdica lahuna alarda inuu dhulka u gooyo walam yadkurulmaa ma sheegin qolada dambe qaala xadaanii abu daahir axmed binu camr binu sarxin qaala xadaanaa cabdullaahi bnu wahbin qaala ahbaranii usaama binu zayd leyhi can naafici mawla bni cumara can cabdillaahi bni cumar radi allahu canhuma qaal lama iftutixad markii la furay khaybaru khaybar sa'alad yahuudu rasuul allah sidii khaybar loo furay dagaalkii dhacay iyo meesha ayadaa wacdalihii ka dhacay waxaa noogu imaan doonaa kitaabu almagaazi in sha allahu tacaala aad ba muslim raximahullah ayuu oga hadlaa u soo xadiisteedii lama iftutixat khaybaru markii la furay sa'alad yahuudu waxay weydiisatay rasuul allah nabiga calayhi salaam an yuqirahum fiiha inuu u sugo oo ay deganaadaan oon la rarin calaa shardi an yacmaluu inay ku shaqeeyaan calaa nisfi maa kharaja waxaa ka soo baxa niskii minha beerta min athamni wazarci ah faqaala rasuulu llahi sala allah alay wasalam wuxuu yidhi uqirukum fiiha cala dalika maa shi'na intaan doonno ayaan idiin sugaynaa marka annagaan doonanaa dee go-aan baan gaari karaa marka heshiis wuxuu la galay nabiga calayhi salaam muddo leh laakiin muddadoodii ay ku xidhan tahay hadba si ay u dhaqmaan markay khiyaamo sameeyaan waa la rari doonaa intaa maa shina inta annaga doonno khiyaamadii marka horeba way bilaabeen beertii ayadaheed nisna keena nisna qaataa lagu ogaa waxay bilaabeen inay beertii dhahaan waxbaa galay oo alilaahi sidaan maho intana ka soo baxday markii dambe waxaa loo diray nin aad iyo aad aqoontiisa beerta ay u sarayso oo kharsiga iyo gabadidda iyo xisaabta beeraha aada u yaqaano oo geedka waxa saaranba garan kara inta ka soo bixi doonta ee kartoon iyo koosaradoodoo timira ka soo garan kara ayaa loo diray wahwa waa kuma cabdullaahi ibnu rawaaxa radia allahu canhu shaaciru rasuulillaah ninkaasaa loo diray markaasuu intuu u tagay wuxuu ku yidhi waxaan inaga imaaday min cindi axabi innaasi ilaya dadka midkaan oogu jeclaa aftiisaan ka imaada o soo diray waa nebi maxamed sala allah alay wasalam idinkuna waxaa tihin adqadu naasi dadkan idingu nacda waa tihiin oo waxaa yeelay cadaawaddaad islaamka haysaan dhibaatadan u haysaan marka waxaad ogaataan laakiin cadaawadda aan ii hayo cadaawadda aan ii hayo iyo colka inoo dhexeeyo ka tegin mahayo inaan cadaalad idin sameeya buu yidhi ah, walaa yajrimanakum shara'aanu qowmin calaa an laa tacdiluu cadaawad qof haddii idiin dhexayso cadaaladdaa ka tegin gaalka dil oo gartiisa siima maqashay Ah, cadaalad baan ka tegina saas ilahi leey subxana wa tacaala marka si kastoon cod u nahay haddana cadaalad baynu ula dhaqmaynaa iyo run saas darteed beertan laga bilaabo hadda xisaabteeda anaa la wareegaayo ogaada si walba intay yeeleen oo wax walba ay sameeyeen inay hoongeeyaan xataa way isku dayeen ila waa niman suxtiga iyo hongada iyo rishwada iyo corrubtionka asal bay u lahaayeen samaacuuna lilkadib akaaluuna lisuxti bu ilah yidhi subxana wa tacaala xaaraanta iyo suxtiga kuwa aad u cuna weeyaan iyo ribada xumaanoo dhan ayada xaggeed bay ka timid wax allaala albunuuq ribawiya oo dhan iyo bunuugta ribada ayay ka soo jeedaa marka wuxuu yidhi xisaabta hadda kadib kuwada soconayna ilaa khayaama bilaabatay markaasu wuxuu beertuu dhex marayaa inta geed ka soo bixi doonta uu xisaabi beertan intaasi kasoo gedi doon inta khalaas xisaabtu waa sidaas waxaad ka cuntaan ka cuna wixii aad tidhaahdaan waa la dhacay wixii idinka dushiina wey aniga waxaa inaga fadhiyaa yowma aljadaad maalinta boorta la goynayo xasaadka intaas oo waxaa inaga fadhiyaa timir ah yaa inaga fadhiyaa khalaas ayaguna waxay dhaheen cadaaladaa nagu maamushay biha taquumu samaa waalardu cadaaladaasi samada iyo ardadaba ku taagan tahay ayay dhaheen way ogaadeen inaan la khiyaamaynin oon la xadgudbaynin oo aan dhibaato loo geysanayn way ogyihiin way garteen uma saaqa alxadiid naxwi xadiidi ibni numayr ibn can cabdillaah wazaada fiihi wa kaana hamru himaarta iyo midhaha waxay ahaayeen yuqsamu kii la qaybiyo cala suumaan beerta ayada waxaa ka soo baxaya waxaa laga dhihi jiray qoriqori saamiyo intaasoo qayba min niski khaybar khaybar niskeedii niskii khaybar kusoo hagaagtay muslimiinta ila nis ayagaa qaatoo shaqadooda ku qaateene waa la qaybiyey marka fayaahudu rasuulu llahi sala allah aleh wasalam alkhumus nabigu marka hore wuxuu ka bixin jiray khumuskii shameeladoo meel markaasuu doona lilaahi walirasuul walidulqurba walyataama masaakum lisabiil ku bixi jiray arbacata akhmaas afarta kale soo hadhayna saxaabadu uu qaybin jiray iyo dadkii mudnaa qaala waxadaana ibnu rubxin moxamed ibn muhaajir qaala akhbarana allayt ibnu sacdin can moxamed bn cabdiraxmaan can naafic can cabdilaahi bni cumara can rasuuli illaahi sala allahu alayh wasalam annahu nabigu dafaca ilaa yuhuudi khaybara yuhuuddii khaybar wuxuu u dhiibay nakla khaybara beertii khaybar wa ardahaa iyo dhulkeedii calaa shardi an yactamiruuha inay ku shaqeeyaan min amwaali xoolahooda kaga shaqeeyaan ayagaa ismaalgelinaya xoolahoodii waxoodii geshanaya musaaracaduna xaggaas ayadaa ka soo gelaysaa waa sidaas badrigii iyo abuurkii iyo shaqadii o dhan ayaa ka shaqayn walirasuuli illahi sala allah alay waslam shadru amariha waxaa ka soo bixi doona niskeeda nabiga saxaabadii muslimiinta iskaleh qaala waxadaad heshiiskaasa waan oga lahaa bal nus bay ku qabaan ayb waxadaanii moxamed bn raafic ibn naysaburi wa isxaaq bn mansuur walafdu ibni raaficin qaala waxay dhin xadaana cabdurazaq bn hamaam asancaani qaala ahbarana ibnu jurayj cabdilmalik bn cabdilcaziiz qaala xadaanii muusa bn cuqba can naafic can ibni cumara ana cumar bn khadaab ajla yahuuda yahuuddii iyo wanasaara gaaladii nasaara bani taqlib kuwii deganaa shaam iyo yuhuuddii deganaa khaybar iyo waa raray min ardulxijaaz oo dhan buu ka saaray uu ka bixiyey wa ana rasuula allahi sala allah aleh wasalam ardulxijaaz iyo ardu jaziirat alcarabna waa jirta waaka rajul eh, yahuuda min jaziirat alcarab wa ana rasuula allahi sala allah alay sl nabigu lamaa dahara calaa khaybar markuu ka adkaaday araada ikhraaja alyahuud inuu bixiyuu damcay minhaa khaybar ka saaro wa kaanat ilardu dhulku wuxuu ahaa xiina duhira calayha markii lagu adkaaday wuxuu dhulka ku soo wareegay lilaahi walirasuulihi walilmuslimiin ayaa yeeshay faaraada ikhraaja alyahuud minha inuu yahuud ka saaruu dabcay nabigu fasa'alat ilyahuudu waxay weydiisatay rasuul allah nabiga calayhi salaam an yuqirahum biha inuu ku sugo noo daabay dheh way tuugtameen nabigana baryo la baryo weligii maya ma dhihin calayhi salaam wama arsalnaaka ilaa raxmatan lilcaalamiin naxariistii nabiga aluu yaqaanay iska deganaada buu yidhi calaa an yakufu camalii camalaha shaqada naga kaafiya oo beerta ka shaqaysa qaybna keena qaybna qaata walahum uu sugnaada nisba thamar niskeed faqaala lahum rasuulu llahi sala allah aleh wasalam ba wuxuu yidhi nuqirukum biha calaa dalika shardigaa iyo heshiiskaasaad ku deganaanaysaan maa shi'naa intaan doono faqarruu biha way ku sugnaadeen khaybar xataa ajlaahum cumaru baa raray ilaa taymaa wa aryaxaa buu u raray ka saaray jaziirat alcarab o dhan buu ka saaray baabu fadli algharsi waazarci wuxuu ku saabsan yahay harsiga abuurka oo geedaha la abuuro kuwa midhaha leh iyo kuwa la harsan iyo zarciga iyo abuurka dalaga beeraha ka soo baxay ee xubuubta iyo midhaha iyo xabadda leh raashinka in la abuuro laga shaqeeya beeraha fadliga ku jira fadliga ku jira inay adduunyo tahay oo dheef ku tahay oo xoolo aad ku nooshahay ay tahay markay dhinac loo dhigo ajir aakhiraba ku jiraba ajir aakhriya thawaab aakhare iyo hor aakhira ayaa ku jirto laga helaa qaala xadaanaa ibnu numayr maxamed bn cabdillaah qaala xadaanaa abi qaala xadaanaa cabdilmalikin can caطaa can jaabir bn cabdillahi qaal qaala rasuulu llahi sala allahu alayh waali wasalam nabigu wuxuu yidhi maa min muslimin muslim ma jiro yakrisu tallaali karsan tallaal beer ayuu tallaalay geed timireed geed cinabah geed muxuu aha cambe ah ilaa kaana waxaa ahaanaya maa akala maa ukila minhu wixii geedkaa laga cuno lahu sadaqatu sadaqay u noqonaysaa wax allaa wixii laga cuno sadaqa iyo ajir buu ka heli wamaa suriqa minhu wixii laga xaday oo un asagoon rabin laga xaday xataa lahu asaga sadaqatu sadaqay u tahay wamaa akala sabucu duurjoogta iyo dugaagga waxay cunaan minhu beertiisii fa huwa lahu sadaqa sadaqay u tahay wamaa akalat idayru shimbiraha waxay cunaan fa huwa lahu sadaqatun sadaqay u tahay walaa yasra'uhu ma nusqaamiyo axadun qofna beertiisa kama nusqaamiyo wuxuun ilaa kaana lahu sadaqa sadaqay u tahay wa hada tacmiimun bacda tafsiil ijmaal bacda tafsiil walaa yazracu axadu ila kaana lahu sadaqa fiir beertaa ayadood abuurtay wax allaala wixii cunoo dhanba oo noolo oo nafley ah ajir baadi kuu socdo miisaankaadii iyo xasanaadkaadiiba ay kordhinayaan buu nabiga sala allah alay wasalam leeyay nafciga adnafci almutacadi baa la yidhahdaa nafcigu wuxuu u qaybsaa nafci qaasir ah oo adiga kugu kooban iyo mid ummadda aad u gudbiso oo makhluuqa ay ka faa'iidaystaan iyo biaadamaha iyo makhluuqa iyo noolaha midkaasaa ka ajir badan ka weyn nafciga adiga kugu kooban ilahay muxuu yidhi subxaanah wa tacala laa khayra fii kaiiri min najwaahum ila man amara bisadaqatin aw macruufin aw islaaxin bayna annaas yacnii xataa haddii aadan niyeysnayn sadaqo aad baxsatay iyo shimbir markay qofka beerta abuuraayo beerta maxaad u abuuraysa markii la dhaha muxuu dhahayo inaan wax ka helaan raba oo alilaahay intifacsado oo biisho oo ka xajiyo eedhihi maayo inuu dhurwaaga cuno oo libaaxa cuno dawacada ay cunto oo daanyeerka iyo doofaarka ay cunaan baan u abuuraya ma dhahayo wuxuu niyaday maaha niyadiisa maaha inay kuwa cunaan wamaca dalika niyala'aan bu ajirkeeli isagoo niyoonin ayuu ajirka helaya faa'iidada ay leedahay nafciga mutacadiga bay ka mid tahy biduuni niya ajir helaysaa marka aayadda ilahi wuxuu leeyahy saddex qolo uu ka soo reebay khayrku ma jiro waxay dadku ay sameeyaan iskugu imaadaan ilaa saddex mooyeen man amara bisadaqa sadaqada somat wa nafci mutacadiya sadaqatin oo macruufin wanaag oo dadka la fariyo loo sheegay aw islaaxin bayna annaas ah, islaaxu bayna annaas dadka u la heshiisiiyo khayr intaa iyaga khayr baa ku jira xataa haddaadan niyoonin khayr baa ku jira haddaad niyootana ajirkii waa ku kordhayaa muxuu yidhi ilaahay waman yafcal dalika ibtiqaa'a mardaat illaahi fasawfa nuutiya ajran cadiima haddaad ilaahay dartii u samaysana ajir cadiim oo dheeraadaad helaysaa haddii kalena khayryadii baad soo gelaysaa kolley kolley ma khasaaraysa khayryadii ajirkiiyo thawaabkii ayaad helaysaa marka nafci mutacadi cilmigaa ka mid ah alamr bilmacruuf wanahy can munkar ayaa ka mid ah ajir iyo thawaab buu qofka helaya cilmigaas aad akhrinayso ee dadka u sheegayso jinni iyo insi wixii dhagaystoo maqla walow yaadan ugu talagelinooda ayaga aadan u qastinbe ajriya sabaab baa kuu soconaya ya waxaa kuu soo ducaynaya ahlu samaawaat ahlu ard xata alxiitaanu fi lmaa wa xataa annamlu fii juxriha quraanjada godkeeda ku jirta malayga badda ku jira intaba waxay u ducaynayaan yastakfiruuna cala mucallimi naasi alkhayr ayay u ducaynayaan waa nafci mutacadi nafci mutacadiya weeyaan laakiin cibaadada kale ee mubaashirka ah cibaadada kale ayada waxay u baahan tahay niyay u baahan tahay qalbi haafil ah ya salaad haddaad tukanaysa waxaad ku leedahay salaadaada wixii aad aad usoo aad joogto u joogto oo qalbigaada u joogaad ku leedahay nabig alay slam wuxuu yidhi kama fi sunan qofka salaadiisa way nusqaamaysaa ya xataa tanqus wuxuu helayaa tusucuhaa humunuhaa subucuhaa sudusuhaa khumusuhaa rubucuhaa rubcuhaa uluuhaa ya tuscuhaa tuscuhaa wa umnuhaa subcuhaa sudusuhaa khumsuhaa rubcuhaa uluuhaa nisfuhaa halkaasay gaaraysaa kuwa wuxuu helayaa boqol kiiba sagaashan buu heli aan sagaal kuwa wuxuu helaya boqol kiiba siddeetan sideed wahaakada ilaa uu saas u kala horeeyaan saas u kala horeeyaan marka qalbi kaafila ajirkiisa aad buu u nustaamaya qalbiga maqanee qaafilka ilahi wuxuu yihi walaa tudic man akhfalna qalbahu can dikrina walaa tudic man akhfalna qalbahu can dikrina watabaca hawaah qofka qalbigiisa dikriga annaga ka maaratay halmaansan ee ka maqan yahay aan xaadir ba uhan ahayn qofka asaga hadhicin baa layidhi marka fiir beerti faa'idada laga helay in beer la tabco aadamihii iyo ajirkii ay ka helaysa iska dhaafee noolihii kale aad ajir ka helaysaa xadana qutayb bnu saciidin qal xadana leyd xaw xadana maxamed bnu rumx akhbarana leyd can ibni zubayr can jaabir ana nabiy sala allah alay slam dakhala calaa ummi mubashir ummumubashir buu u galay ummulmacbad bay imaan doontaa alansaariya fii nakhlin lahaa beer ay leedahay gabadhaas beer ay lahayd yo ugu soo galay faqaala laha nabiyu sala allah alay slam ba wuxuu ku yidhi man qarasa haada nakhl yaa geedahan timirtaa tallaalay am muslimun muslim ba am kaafirun mise waa gaal gabadhan inay muslimo tahay nabigu u arkaa laakiin yay ka soo jeeday beertan oo abuuray oo tallaalay oo iska lahaa faqaalad waxay tihi bal muslimun rasuul allow muslim baa tallaalay faqaala nabigu wuxuu yidhi laa yakrisu muslimun ma tallaalo harsan tallaal beer walaa yazracu zarca beer ma abuuro fayaakula minhu ay ka cunaan insaanun qof walaa daabatun wax ka socda xayawaan socda walaa shayun wax uuna xataa shimbiraha ilaa kaana lahu sadaqa sadaqa yuhan buyu nabi sala allah alay wasalam qofka muslimkaa wa qofka sadaqada u noqon ajirkeedi amaa gaalka isagu sadaqa iyo ajir iyo tawaab aakhira kuma helayo qadimnaa ilaa maa camiluu min camal fajcalnaahu habaan manhuura ayagoo ajirko ajir ma helayaan laakiin adduunyaday ku helayaan gaalada kuwa samafalka bixiya adduunyaday waxay ku helayaan dheef ku helayaan ah, ilaahay wuxuu ku siinayaa maal caafimaad buu ku siin horumar bay ku heli waa kaas de kuwa samafalka sameeya waad ogtahay kuwa samafalka sameeya hadda reer galbeedka iyo kuwan kale way kala duwan yihiin maxay u kala horeeyaan kuwan dadka baahan usoo ordaayo ee qaxootiga usoo ordaayo aqoonta usoo ordaayo biqalbi nadar qasadkooda ayo marka dhananka fiiri samafalkii ku facayihin laakiin ma maqasho weligaa ruush baa hay-ad ruush ahoo sadaqa bixinaysa maarata hay-ad shiino oo wax bixinaysa maarata hay-ad yahuud oo wax bixinaysa toos ah ma arkaysa ayib qaala waxadatanii moxamed bnu xaatim waibn abi khalaf wasmahu moxamed bin axmedin qaala xadaana ruux ibnu cubaadah qala xadaana ibnu jurayjin cabdimalikin qala akhbarani abu zubayr anahu samica jaabir bna cabdillahi radi allahu canhuma yaquul samictu rasuula allah nabiga alay salam baan maqlo yaqulu laa yagrisu rajulun nin ma abuuro ma tallaala muslimu muslima garsan abuur walaa zarcan iyo abuur oo midhaha zarcigu waa qarsigu waa geedaha geedaha waaweyn timirti zarciguna waa sida galleydi iyo miskacadeydi iyo muxuu ahaa qabandidi fayakula minhu u cuna sabcun duwaag aw daa'irun shimir aw shayun waxuun ila kaana lahu fi ajrin ajir buu ka helaya waqaala ibn abi khaliifa wuxuu isagu daa'irun shayun daa'irun wax duulaaya shayun haddana ka bedel wuxuun qaala xadaana axmed bnu saciid bnu ibraahim qaala xadaana raxu bnu cibaadata qaala xadaana zakariya bnu isxaaq qaala akhbaranii camr bnu dinaar anahu samica jaabir bni cabdillahi buu maqlay radi allahu canhuma yaquul dakhala nabiyu sala allah alay wasalam baa soo galay calaa ummi macbad buu soo galay xaa'idan buu soo galay nabigu beerti beer ood xaa'idka waa beerti markay oodan tahay faqaala wuxuu yidhi yaa umma macbadin man kharasa hada nakhl yaa geedahan timirtaa abuuray oo tallaalay a muslimun miyaa am kaafirun mise waa gaal faqaala bal muslimun muslim weeye qaala falaa yaqrisu lmuslimu harsa muslim ma tallaala tallaal fayaakula minhu insaanun uu cuna walaa daabatun wax socdo walaa dayrun ilaa kaana lahu sadaqatan ila yowm alqiyama sadaquu ka helaya marka waxaa soo aroortay xadiid haddii aad intaan buunka la afuufin aad ka gaarsiin karto hal laana oo tallaala ood dhulka saa u geliso aad ka gaarsiin karto fafcaal sabeeb buu yidhi adduunkii baa rugmanaya oo qiyaamii baa soo dhowaaday haddaad ka gaarsiin karta geed halkaa maxaad ka fahmaysaa ha dhihin geed aminkan aan tallaalay goormaan aniga cuni goormaan gaari ha dhihin tallaal meel kale hawshu ka socotaaye ya meeshaan aan shaqaalo ka ahayo madax baan ka ahayo iskuulkan aan maamulo ka ahayo xafiiskan aan xukumaaye berribaaba lay bedeliya maxaan geed kaga abuuri oon wax ka taltallaali ha dhihin raad samee raad iyo waddo hadhow maaratay kuu socoto ajirkeeda ka tag oo ka hadho saasaa loo baahan yahy qala وxadثna abu bkr بn abi shaybةa qala xadثna xfs بn qiyاsi xaw xadثna abu kurayr وإسxاaq بn ibrahim جamيعا عan abi mucaawiyaةa xa وxadثna cmr الناqid بn bukayr qala xadثna cmاr بn mحamed xa وxadثna abu bkr بn abi shaybةa qala xadثna ibn fudayl mxamed ibn fudayl ibn غaزawaan kul haؤulaءi can acmash bay ka wariyeen sulayman ibn mihran alacmash ayay dhammaantood ka wada wariyeen ayb can abi sufyaan dalxa bn naaficin can jaabir bn cabdillahi radi allahu canhuma zaada camar fii riwaayati wuxuu ziyaaday can camaaru ka wariyey wa abu kurayr fii riwaayati asaguna can abi mucaawiya ka wariyey faqaala waxay dheheen can umu mubashir baa iyagu dheheen umumacbad bayna dheheen wa fii riwaayat ibni fudayl can imraati zayd ibni xaaria zayd ibnu xaaria ibnu sharaxbiil xaaskiisii waa isku wada markaa inay isku hal haweena taa dhici karta oo isim iyo laqab iyo zawjiye iyo hadda lagu kala badbedelayo wa fii riwaayati isxaaq can abi mucaawiya qaala rubamaa qaala can umi mubashir can inabiy sal slam inuu dhaho a dhacday wa rubamaa lam yaqul inuu dhihinna way dhacday wa kulluhum qaaluu waxayse dheheen can inabiy sal slam bay ka wariyeen marfuuc ila nebi binaxwi xadiidi caطaa ibn abi rabax wa abi zubayr wa camr bnu dinaar ayay isku wada raaceen qaala xadaثana yaxya bnu yaxya waqutayba bnu saciid ومحمد بن عبيد الغمري واللفظ ليحيى قال يحيى أخبرنا وقال الآخران حدثنا أبو عوانة الوضاح عن قتادة ابن دعامة السدوسي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال qaala rasuulu llahi sala allahu alayh waalih wasalam nabigu wuxuu yidhi maa min muslimin qof muslim ma jiro yaqrisu tallaali qarsan tallaal aw yazracu abuuri zarcan beer fayaakulu minhu dayrun shimir uu cuni ow insaanun qof aadamaa ow bahiimatun xoolo xayawaan ilaa kaana lahu bihi sadaqa sadaqay u noqonaysaa waa sadaqaadan ku talagelinoo kuu socota wey wax allaa wixii cunaayoo dhan ajir iyo sabaab baad ka helaysaa ama nac ama ha nicin hadda adaadan rabin hataa ajir baa kuu soconaya walxamdu lilah calaa fadlihi fadliga wa min barakati algarsi wazarci barakada beeraha ay leeyihiin bay ka mid tahay ee qofka uu ku helayo muslimka ah qaala waxadaanaa cabdu bnu xumayd qala xadaana muslim bn ibrahim alfarahidi qala xadaana aban bnu yaziidi qala xadaana qataada bnu dicama saduusi qala xadaana anas bnu malik albasri ana nabiy allahi sala allahu alayh waalih wasalam dakhala naklan buu galay nabigu beertimireed liumu mubashir ay lahayd imra'ata min alansaar weeyaane faqaala rasuulu llahi sala allah alay wasalam man harasa hada naql yaa beertan abuuray a muslimun am kaafir si xukunka loo dejiyay qof walba meeshu uu leeyahay qaaluu muslim binaxwi xadiidihi markaasuu u bishaareeyey rasuulka calayhi salaatu wasalaam baabu wadc اljawaa'ixi jawaaix jamcu jaayixa jaayixadana waxaa weeyaan alaafa asamaawiya alatii tastasilu zuruuca nacam aafada samaawiga ah ee beeraha ayaa ku dhacdaa waxaa la dhahaa jaayixa beertii waxaa ku dhacday aafo wax uunan aadamo la imaanin oo aafo xag alla ka timida ah yaa ku habsatay way gubatay daad baa qaaday kuleel iyo mxuu aha qoraxdii bay yaa gubtay qabow baa ku dhacay malaba malabaysadi wabaa galay cuduraa galay jaayaxa beerta noocaasa hadduu qof beer intuu galo qof kale ka garta qofkii ay beertii kaga dhacdo jaayixadaasii inuu wixii u celiyo ayaa la rabaa inuu wixii u celiyo waajiba mise waa min baabi asunniya walistixbaab ayaa laisku hayaa laakiin laahirka xadiidka saasaa ka muuqata midka dambe ee loo xoolo goynayo ee loo qaaraamayana markaad fiirisa waxaad is waajib ma aha oo dayn baaba loo haystaa haddii ay maarata ay waajib tahay waxaa dayn loogu yeelanba qaarkoodna suwarkay kala duwayaan suwarkay kala duwayaan midka waa nin beertii oo si fiican usoo bixin iibiyey waa soo marray qabla buduwi salaaxya ah weeyaan kaana waxaa weeya waa qof si saxa beerta ku gatay laakiin aafa ay kaga dhacdo dayn ay la gooday waa loo magdhabaayo waa loo qaaraamayaa wixii markaasi la helo ayaa kuwii daynta kami la siinaya labadaasuu isku keeni doonaa qaala xadaana abu daahir axmed bn camr akhbarana ibnu wahbin can ibni jurayjin cabdilmalik ibn cabdilcaziiz an aba zubayr ahbarahu can jaabir bni cabdilaahi radi allahu canhuma ana rasuula اllahi sala اllahu alayh waalih wasalama qaala in bicta haddaad gaddo min akhiika walaalkaa amran walaalkaabaad beertaada ku wareejisood ka gaday xadana maxamed bn cabaas sanad kale u bilaab xadana abu damrata can ibni jurayjan can ibni zuwar samica jabir bn cabdillahi radi allahu canhuma yaquul qaala rasuulu llahi sala allah alay slm wuxuu yidhi low bicta haddaad iibiso min akhiika walaalkaa amran beer baad ka gaday faasaabatu beertii haddaad gaday ood lacagtii la wareegtay asaga beertii waxaa kaga dhacday jaayaxatun aafo musiiba kaga dhacday aan wax aadamo ahoo loo nisbayn aan jirin oo damaano iyo xoolihii keen aan la dhehaynin hadduu qof kale uu dhibaatada keeno qofkaanbaa damaanadii laga qaadi lahaa mid xagga laka timid oo qof loo raacan jirin baa ku dhacday beertii falaa yaxilu laka kuuma bannaana an ta'khuda minhu inaad ka qaaddo shayan wax ah. keen xoolihii ma dhihi kartid oo xoolihii weli aadan aada ka qaadanin haddii kale waa inaad u celisaba ninka beertiiba beertii ayadoon aafaadka ka badbaadin bay dhibaato kaga dhacday ha ka qaadan waxba bima taakhudu seed oga qaadan seed oga qaadan kartaa maala akhiika walaalkaa xoolihiisa bikayri xaqin xaq la'aan beertan ayadaa aafada ku dhacday xilligii aan la gadanin la yiraa midhaheeda aynan badbaadin oo xilligii ay aafaad kana badbaadin aan la gaarin seed lacag u qaadan kartaa isagana beertii ay uga halaagsami kartaa xaq darro weyaan u celi weeyaan macnaha waxadaana xasan alxulwaani xasan ibnu cali alxulwaani guryihii baa ka mida kiradahaa ee gubtay ee iyaduna inaad tirahdo qofkii keen xoolihii ma aha min allahi buu ka dhacday dabkii dab dhacay guryihii buu gubay dukaamihii baa gubtay lacagihii iyo xoolihii ku jiray baa ku gubtay qofkan waxba looma haysto laysa calayhi shay liannahu maa farad tafriid iyo ifraad midna lama imaanin mana gaabinin xadgudubna lama imaanin qofka asagaa bima taakhuduu maala akhiika xoolaha walaalkiis walaalkaas seen xoola uga qaadan xaqeed ku qaadan kartaa وxadثna xسن الxulwani qال xadثna abu cاaصم النبيل عن iبن jurayج بhda الاسناaد مثله qال xadثna yaحyى بن أyوب qتyبة بن xجri وعلي بن xجر qالوا waxay dhn xadثna إسماعيل بن جعفر عن xumayd طويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وaلiه وسلم nahaa wuxuu rabay can bayci hamri النkli geedihii timirta marka horeba in la gado midhahoodii xatىa تزhuwa ilaa ay ka bislaato maxaa yeele intaana bislaanin wax kasta ayaa gaari kara way u nugushahay aafo kasta oo soo waajahda beertu bisel haddayna gaarin faqulnaa lianas waxaan ku nidhi maa zahwuha maxay tahay zahwigeeda iyo iftiinkeeda qaala taxmaru waa inay guduudato wa tasfaru ay jaallo noqoto ra'aytak waxaad ii sheegtaa in manaca allaahu hadduu ilaahay diido manciyo ahamrata midhihii ma soo bixinba midhihii la tawaqucayo la sugaayo qofkiian beerta u soo midhihii soo bixin maad ka gaday bima tastaxilu maala akhiika xoolihii walaalkaa maxaad ku xalaashan bal maxaad ku qaadatay ah qaala xadaana abu daahir axmed bn camr qaala akhbarana ibn wahbin cabdullahi bn wahb almasri qaala akhbaranii malik ibnu anasin can xumayd dawiil can anas bni malikin radia allahu canhu ana rasuula اllahi sala اllahu alيh waalih wasalam nahaa wuxuu rabay can bayci hamrati himaarta in la gado xataa tuzhiya ilaa ay ka bislaato qaaluu wamaa tuzhiya qaala taxmaru guduudka ku bislaato faqaala wuxuu idaa manaca allahu hamrata hadduu ilahay manciyo fabima tastaxil maxaad ku xalaashanaysaa maala akhiika walaalka xoolihiisa qala xadaanii mxamed bn cabaad xadaana cabdاlcaزiiz bn mxamed daarawardi can xumayd طawiil can anas bni maliki ana nabiya salى اllah alيh alih wasalam qaala in lam yuhmirha allahu hadduuna ilaahay midhihii ka soo saarin beerti oo inay badbaadin oo beertii ay baado fabima maxaad yastaxilu uu ku banaysan axadukum axadkiin maala akhiihi walaalkii xoolihiisa waa inkaar wey iyo diiddo wey sead ku qaadan kartaa wey xadaana bishr bn اlxakam waibrahim bn dinaar ibraahim ibnu dinaar waxaa ka mid a ah dakirada saas soo sheegnay oo kale qof baad kira ka qaadatay xoolihii baad shubay waxii buu waxeeyey isagoo waxba intifacsanayn oo gurigii ka gubtay xoolihii u celi xoolihii waa inaad soo celiso heshiis baan ku qaadanay iyo alilaahi lix bilood baad ka shugtay waxaas waxba kama jiro bima yastaxilu axadukum maalakii xoolahan la bixinaayo muqaabil maa yantafichu shaksun waay qofka xoolahan uu bixinaayo wax uu intifacsanayo isagana uu ka faa'idaysanayo ay qaabishan yihiin haddii asaga adiga nafcigaada hesha isagana khasaare uu taagan yahay ma dhici karto wey ayib qala xadaana bishr bn اxakm waibrahim bn dinar wcabdاljabaar bn اlcalaa walafd lbishri qaluu xadaana sufyaan ibn cuyayna can xumayd alacraj can sulayman bn catiiqin can jaabir bn cabdilah ana nabiya sala اllah alيه wasalam amara wuxuu amray biwadci اljawaarixi jawaarixda iyo masaa'ibta qofka ay ku dhacday in laga dejiyo biwadci jawaarix culayska in laga dejiyo oo saaraado deena laga qaado oo wixii markaasi laga hele laga qaado in loo celiyo qaala abu isxaaq ba wuxuu yidhi abu isxaaq waa saaxibu muslim buu ku leeyahy wa huwa saaxibu muslim muslim saaxiibkii khaaska khaaskaha ee kitaabka ka wariyey ee ibraahim binu muxamed ahaa abu sufyaan abu isxaaq abu isxaaq ibraahim binu muxamed binu sufyaan saaxibu muslim alraawi canhu hada kitaab ka wariyey ayaa wuxuu leeyahay xadaanaa cabdiraxmaan binu bishri sanad kale iyuu soo helay oo uu sheekhiisii ku garab istaago oo darajadii sanadkiisa uu ku noqdo xadaanaa cabdiraxmaan binu bishri baa noo warramay can sufyaan sufyaan ibnu cuyayna bi soo maartid marka waxaa weeyaan sheekhii buu garab yuu garab taagan yahay sanad caali abuu helay oo xadiidkan asaga ah abu isxaaq saaxiibu muslim wuxuu ka wariyey cabdiraxmaan binu bishir sheekhiisana yuu ka wariyey bishr binu xakam iyo ibraahim binu diinaar iyo cabdiljabbaar saddexdaa sheekh baa sheekh u ah yay ka wariyeen sufyaan ibnu cuyeynay ka wariyeen asagana yuu ka wariyey cabdiraxmaan binu bishir sufyaan marka muslim imaam muslim iyo waxaa isgarab taagan oo simanba ardaygiisibaa siman musaafaxaa la yidhaahdaa kaanahu sheekhiisa isagoo musaafaxay waa la kulma waa waafaqay waxa weeyaan waa culuw lisnaad baabu istixbaabi alwadci min addayni in daynta qofka laga dejiyo ayaa mustaxab oo sunna ah qofkii deyn haddii lagu lahaa deynta in laga dejiyo deynta laga bixiyo deynta laga fududeeyo qaala xadaana qutayba bnu saciid qutayba bnu saciid bnu jamiil bnu dariif albaqlaani qaala xadaana leyث بن sacd can bukayr ibn cabdlahi an ciyaad bn cabdلlahi can abi saciidin الkhudriy qaal usiiba rajulu nin baa waxaa la asiibay fii cahdi rasuul xilligii nabiga sala اllahu alيyh waali wasalam fii himaarin beer midhaheed oo ibtaca uu soo gatay ayaa laga asiibay fakafura daynuhu dayntiisii baa badatay dayntii dadkii ku lahaayeen baa badatay beerteena aafaaq kaga dhacday faqaala rasuulu llahi sala allahu alayh waali wasalam nabiga wuxuu yidhi saxaabadiinu wuxuu ku yidhi tasadaquu calayhi ku sadaqaysta ku sadaqaysta soo maarta in lagu booriyo dadka sadaqada oo qofkii goomoonoo la arko loo hadlo ayaa laga qaadanaya xadiidka war ku sadaqaysta in la yidhahdo tasadaquu calayhi ku sadaqaysta fatasadaqa annaasu dadkii baa ku sadaqaystay waxbaa la siiyey oo waa qof la ogyahay inuu wuxuu duruufta haysta waa la garanaya waa la muuqataa falam yabluq dalika wafaaa daynihi wixii la siiyey dayntii inay ka bixisa ma gaarin dayntii kama wada bixinayso faqaala rasuulu llahi sala allah alay wasalam wuxuu ku yidhi liquramaa'ihi dadkii daynta ku lahaa khuduu maa wajadtum intii aad hesheen qaata walaysa lakum idiima sugnaanin ilaa dalik intaa waxaan ahayn kumiladiin intaa waxaan lahayn hadda xilligan hadda la taagan yahay weeye oo qofka daynta aad ku leedahay wuxuu ku heli karana wuu ku siin wax kaloo hadda aad khasab kaga qaadi karto oo dhigi karta dhalla ma jirto laakiin waxay noqonaysaa dayn dimmadiisa iyo qoortiisa saaran bay noqon fa nadiratun ilaa maysara bay noqon ilaa wakhtigu wax ka helo ayaa laga sugaayaa walaysa lakum ilaa dalik marka jaayaxadii oo maanta la dejinin bay qaarkood ku fasireen oo inaynu marka wadculjawaarixda soo marray aynan wujuub ahayn ay tahay min baab alistixbaab wasunniya laakiin daahirka xadiidka waa diidan yahay bima yastaxilu axadukum maala akhiihi taxriim baad ka garanaysaa inay tahay in laga qaato ayb tanna waxay ku fasiri karaan oo dhihi karaan waa suuro kale oo aan waafaqsanayn suurada hore beerta caadigaheeda si dhaba loo iibsaday hadday gubato ama khasaaro kale qof ka soo gaadha dayna lagu leeyahay marka dayntii waa lagu yeelanayaa in la tacaawuno wax loo qabtase way mudan tahay wixii la helana la siiyo wixii kale in laga sugo qaala xadaثanii yuunus bin cabdillah cala akhbarana cabdullahi bn wahbin qala akhbarana camr bn xaariثin can bukayr bn ashaj bihada lislam milah waxadaثana hayru waaxidin qof ka badanoo min asxaabina hal qof ka badan oo asxaabta annaga ka mid a ah, muslim baa saaleh ayaa noo warramay qaaluu waxay dhaheen qofka ka badan dadka qof ka badan ee noo warramay xaddaana ismaaciil bin abi uways bay dhaheen marka hayru waaxidin min asxaabina hadalka noocaasoo kale jahaala ku sugan ma cadda iloonay qaarkood waxay ku fasireen maqduuc ay ku fasireen alxadiiu eh, muxuu aha munqadic bay u wadaan munqadic ama mucallaq laakiin hadda hayru waaxidinta jahaala jahaalo weeye waxay dhahaan muslim raximah llahu tacaala labayo toban labayo toban xadiid ayaa ku sugan fii kitaabihi oo mucallaqa baynamaa bukhaari mucallaqaadkiisu dhowr boqol ay gaarayaan marka khayru waaxidintaas imaam albukhaari raximah llahu tacala inuu dhaftirkiisa yahay baa loo malaynaya qaarkood ay ku sheegeen liannahu fii saxiixi albukhaari waxaa ku sugan xadaana ismaaciil bin abi weys can akhiihi can sulaymaan bi hada ayaa ku sugan marka waa la ogyahay imaam muslim mashaaikhdiisa waxaa ka mid a ah bukhaari aqraanna way ahaayeen aqraanna way ahaayeen marka riwaayat alaqraan ayuu yay ahaayeen lakiin inta badan ma saraaxoodo ma sheego toos oga wariyo sida alimaam tirmidi uu xadaanaa maxamed bin ismaaciil u dhahay bukhari toos oga wariyo ayib an xadaanaa ismaaciil bin abi waysin qaala xadaanaa akhi akhuu ismaaciil waxaa weeye cabdulxamiid baa la dhahaa abu bakr cabdulxamiid bin abi uweys can sulayman wahuwa ibnu bilaal can yaxya bni saciidin can abi rijaal moxamed bin cabdiraxmaan almadani alansaari aburijaalla waxaa loogu magacaabay toban wiil buu dhalay markaasaa aburijaal loogu macdaray ana ummahu hooyadiis camra binti cabdiraxmaan aheed taabiciyad ah qaalad waxay tihi samictu caaishatan maqloo taquulu leh samica rasuulu llahi sala allahu alayh waali wasalam baa wuxuu maqlay sawta khusuub dad murmaaya bilbaabi albaabka masaajidka ayuu ka maqlay nabiga calayhi salaatu wasalaam caaliyatan xaalay sarayso aswaatuhumaa dhawaaqooda war waxaygaisii iyo ma heli karo qayladii kor u kacday nabigana gurigiisii masjidku ku dhegan yahay waa maqlay rasuulka calayhi salaam wa idaa axaduhumaa labadooda hadduu isku dhegaystay midkood yastawdicu laakhara midka kaleu ka dalbayo inuu wax ka dejiyo war wixii waan kari lahay wax iga dhin wayastarfiquhu waa ka dhimrin dalbayaa fii shayin wax kamida dayntii haddii aadan iga dhimaynina rifqi iyo dhimrin baan kaa dalbiya iga sug ii sahal ii kaadi buu leeyahay labada mid un yeel ama iga dhin oo wax iga goo ama iga sug wa huwa yaquul kii daynta lahaana wuxuu leeyahay wallaahi baan ku dhaartay laa afcalu inaana yeelaynin ma yeelayo dejin iyo sugitaan midna xoolahayga halkaa ii dhig ayuu le carabibaa ka badatay carabi baa ka badatay waa carooday xoolihii baa ka maqan ninkanna waxba ma hayo kanna xoolihiisii u baahan yahay waa isku dhib qabaan marka waa isku dhib qabaan laa afcal fakharaja rasuulu llah nabiga alayh salaam baa soo baxay calayhima labadoodii faqaala wuxuu yidhi ayna almuta'aalii waa canantay midka ku dhaaranaya awey alallahi ilaahay weyne laa yafcalu inuuna samaynin almacruuf qofka ilahay magaciisa ku dhaaranaya inuuna macruuf samaynayn ilaan qofki inaad wax ka dhinto waa macruuf inaad ka sutana waa macruuf labaduba waad ka dhaaratay inaad samaynayn macruuf baad leedahay samayn mahaye waa kuma qofka ku dhaaranaya qaala wuxuu yidhi saxaabigii intuu isku xishooday ana yaa rasuul allah anigu wey rasuul allahu qofkii dhaaranaya falahu wuxuu saleeyahay ayu dalika labadaa uu codsaday midkii uu axabba jecel yahay labada midku jecel yahay buu leeyahay haddaan ka sugi iyo haddii aan ka dhibi labadaba hadda gacantiisaan yeelay rasuul allahu saxaabadu sidaas ahayn waqaafiin cinda kitaabi illahi wa sunnati rasuulih markay diinna meesha timaado naseexad timaado waa istaagi jireen beleegay qaban jireen istaagi jireen ah, xolahii baan rabaayo wallahi baan yeelayni ee muran dambe ma jirto waxaa laga qaadanaya shafaacatu shafaaca wa fadliha ah, ishfacu tuujaru laba qof oo isku dhegan haddaa kala dhex gal u shafeec u ergey kala hadal ajir baad ka helaya thawaab baa laga helaya waxaa laga qaadanayaa masaajidka gudihiisa riwaaya qaarkood masaajid gudihiisa ku jireen albaabkiisa iridka u dhowaayeen markaa in masaajidka gudihiisa ay bannaan tahay taqaadi iyo in dayn lagu isku weydiiyo beec iyo shira iyo ijaare iyo masaajidka gudihiisa laguma sheegi karo ma banaana banankaa la iskula bixi laakiin waryaha hebelow masaajidka qof iskula tukateen wardayntaydii dayntaydii ilahay baa kaa tusay ma aysiisi masaajid dhexdiisa ku dhihi kartaa masajid dhexdiisa ku weydiin kartaa walidalika culamada qaar waxay sheegaan acdaaru ljamaaca waxyaalaha jamaacada qofka cuurdaar uu heli inuu ka baaqdo gurigiisa iskaga tukado hadduu ogyahay masaajidka in lagu gaadayo oo isagoo waxba heli karin masaajidka loo fadhiisan doono inuu masaajidka u gembiyo gurigiisa iskaga tukado ayay qaarkood ku daraan ayib qala xadaana xarmala bn yaxya tujaybi qala akhbarana cabdullahi bn wahbin qala akhbarana yunus bn yaziid can hishaab azuhri qala xadaana cabdullahi bn kacb bn malikin akhbara can abihi anahu taqaadaa wuxuu dayn weydiistay min abi xadrad cabdullaahi baa la dhihi jiray labadiiba hadda lagu sheega daaita aan nalacooda la sheegin cabdullaahi waa ninka maalka leh ee waxaan jeeda kacab bnu malik ninka daynta lagu leeyahayna waa ibn abi xadrat cabdullah ibn abi xadrat daynan dayn weliba bil ramadaan bay ahayd nabiga laylatuqadar baa la tusay asheegtir isagoo leh labada murankoodii baa laylatuqadarkii yaa samada loo qaaday inay khayr inii tahay baan laga yaabaa cibaadada badsataan ayuu nabigu sal allah alay wasalam ishaaray daynta buu ku lahaa fii cahdi rasuuli xilligii nabiga calayh salaam bay fi masjid masaajidka gudihiisa ayuu dayn ku weydiinayaa fairtafacat aswaatuhumaa sawdkoodii baa kor u kacay oo qofka mararka qaar wuxuu ogyahay inaan wanaagsanayn caro darteed ayuu samaynaya ku dhacaya masjid in lagu qayliyo oo kor loo qayliyo oo waxaan khayr ahayn iyo bulaan iyo muran ma bannaana fairtafacad aswaatuhumaa xataa samicaha rasuulullah nabiga calayhi salaam baa maqlay wa fii beyti isagoo gurigiisa ku jira fakharaja ilayhima rasuulullah nabigaa usoo baxay calayhi salaam islaax daatlbayd inuu heshiisiiyo xataa kashafa wuxuu nabigu fayday sajfa xujratihi qolkii uu ku jiray daahiisii iyo maradiibu daahiibu saa u qaaday albaabkii wanaadaa kacab bnu maalik buu halkaa kaga dhawaaqay kacbow faqaala yaa kacab kacabow buu yidhi faqaala labayka yaa rasuul allah waan ku ajiibay rasuul allow fa ashaara ilayhi biyadihi nabigana gacantuu ishaaray gacantuu ishaaray wuxuu yidhi an daci shadra min daynihi daci shadra nis ka dhin min daynika daynta aad ku lahayd ninkan nis ka goo qaala kacab wuxuu yidhi qad facaltu yaa rasuul allah waan yeelay rasuul allow qaala rasuulu llahi sala la alay slam wuxuu yidhi qom war adna istaagoo faqdih niskii kala bixi ninkii waxay iga dhimbulaan waxbaan hayaa ma wada heli karee marka waxaa weeyaan hadalay dhahaan culimmada dacu tacajal ayay qaarkood ku fasiraan yan qofka inaad deynta hadduu bixin waayo aad wax ka dhinto asagana uu soo degdego wixii kale iska bixiyo qom faqdi istaagoo iska bix ka bixi iska bixi wixii kugu haray ee kuu soo baaqi noqday ayuu nabiga calayhi isalaatu wasalaam yidhi ayib qaala waxadanahu isxaaq bin ibraahim أخبرنا cثمان بن cمر أخبرنا يونس عن الزهري عن cبداللahi بن كعب بن مالك أن كعب بن مالك أخبره أنه تقاضى dayna lahu dayn uu lahaa buu ka dalbay calى iبن أبي xadرة mil xadيiث iبن wahbi في البخاaري waxaa ku sugan nabiga عليه السلام inuu yidhi رaحم الله cabدا سمحا إذا bاaca وإذا اشhtarى وإذا اqتضى nabiga u duceeyey عليه السلام qofkii markii uu wax iibinayo si sahlan oo samaaxo leh oo turid leh wax ku gada alaabtiisa markuu wax soo gadanayana sidoo kale si sahlan oo samaaxo leh wax ku iibsada markuu dayn dalbaayo qof ka dalbaayana si samaaxo leh oo sahlan oga dalba saasuu nabig alay isalatu wasalam allah u naxariisto waa ducada nabiga sala allah aleh waali wasalam qaala muslim wuxuu yidhi imaamkii weeyaane wa rawa leyth bnu sacd baa wuxuu wariyey waa ka tacliiqii rawa leyth ibnu sacdin imaam muslim leyth ibnu sacd toos ogama wariyo sheekh baa udhexeeya xadaanii jacfar bn rabicata can cabdiraxmaan bn hurmus can cabdilahi bn kacb bn maalik can kacb bn maalik anahu kaana lahu maal kacb bn maalik xooluu ku lahaa calaa cabdilahi bn abi xadrat alslami laakiin tacliiqan waxba kuma yeelaya waa soo marta isagoo mawsuul ah falaqiyahu ninkii deynta uu ku lahaaba uu la kulmay masaajidka ku helay falazimahu waa ku dhegay fatakalamaa way wada hadleen iga dhin iga sug iyo maya xata irtafacad aswaatuhumaa dhawaaqoodiiyo sawtkoodii baa kor u kacay famara bihimaa rasuulu llahi sala allah aleh wasalam nabigaa soo maray waa kii dee ilbaabka gurigeed u soo istaagay faqaala wuxuu yidhi yaa kacab fa ashaara biyadii gacanta u ishaaray kaanuu yaquul annisf buu ka fahmay alishaara almafhuuma ka nudqi weeyaan yacni markaa ishaarada haddii la fahmayo maqsuudkeeda iyo ujeeddadeeda la garanayo hadalkii bay la mid tahay faakhada nisfan buu ka qaatay mima caleyh uu korkiisa ahaa wa taraka nisfan nisna waa u daayo oo uga tegay baabun wuxuu ku saabsan yahay man adraka maa baacahu wixii uu gaday ninkii haleela cindalmushtari mushtarigii ka gatay agtiisa ugu imaadaa walxaal mushtarigaasi qad aflasa uu noqday muflis caydah falahu rujuucu inuu soo ceshado ku noqdo ayuu leeyahay fiihi xoolihiisii nin baa alaab kaa qaatay gaari buu kaa qaatay alaab buu kaa qaatay markaasuu muflis noqday becsharadiisii xoolihiisii baa kacay dayin fara badanna waa lagu yeeshay wixii lagu lahaa yaaba ka badan waxa xoole isaga uu leeyahay dadkii deymaha ku lahaa baa soo diray markay maqleen ninkii waa kacay haddii laiskugu imaaday xoolaha ninka gacanta uu ku hayo uswatulquramaa baa la yidhahdaa dadkaa deynta ku leh ayaa loo qaybinayaa binisba qof walba nisbadii iyo qadarku ku lahaa yaa wax laga siin wax laga siin wax laga siinaya si u kala badnaayeen qofka qadar baa laga siinaya oo qofkii tobanka ku lahaa iyo qofkii kun ku lahaa isku in la siin mahaye ninba in nisba ayaa kusoo hagaagaysa wax baa la celcelinayaa laakiin waxaan ku jirin uun xisaabta aadan la gelaynin haddii wixii qofkan aad ku lahayd uu sidii u taagan yahay gaari buu ahaa gaarigoo tabti u taagan ayaaba ugu timid gurigii la dhihi maayo gaarigan dad kaleoo dayn ninka kulaha jire waa la wada ogshami oo waa laga qaybin la dhihi maayo qof iyo xoolihiis aragtibaa ka dhexaysay soomaali tiri waa sax wa gaarigiisii buu kaxaysanayaa haddii gaarigii asaga ahaa qiimihiisii uu kor u kacay intii lagadu intii isaga uu lahaabuu qaadan intii kalena waa soo celinaya si quramadii iyo jidka adduunta celiyo laakiin haddii isbedelay shayga isaga baa isbedelay gaari wuxuu ahaa jajaban oo shil galay oo murmuray baa laga gatay oo ogshina kadib gaariga hagaajista isagoo bac oo taagan meesha ugu tagay jiidan mahayo hadda uswatulquramaa buu dhinac ka geli uswatulquramaa wuu ka gelayaa alwaax baa laga soo qaatay alwaaxdii oo sariire iyo kuraas laga sameeyey buu u yimid uswatulquramaa sidiisii ma aha isbedel baa ku dhaca dadku qayb kala gelaya saasay u qaybsamaan xadaana axmed bn cabdillaahi bn yunus qaala xadaana zuhayr bn xarb xadaana yaxya bn saciid qaala akhbarana abu bakr bn moxamed bn camr bn xasm ana cumar bn cabdilcaziizin akhbarahu ana aba bakr bn cabdiraxman bn xaarif bn hishaam akhbarahu anahu samica aba hurayrata u maqlay radi allahu canhu yaquul qaala rasuulu llahi sala allahu aleyh waalih wasalam nabigu wuxuu yidhi aw samictu buu yidhi waxaan maqlay rasuula allahi sala allahu aleyh wasalam oo yaquulu leh man adraka maalah ninkii xoolihiisi haleela bicaynihi naftirkiisii oo waxba iska bedelin cinda rajuli nin agtiyo qad aflasa cayrtoobay nin cayrtoobay oo la xajriyay oo la yidhi maxkamad xukuntay xoolahan hadda uu hayo inuuna ku tasarufi karin oo dadkii lahaa loo caymiyo muflis baa lalahaa maxjuur oo la xajriyey ayuu xoolihiisii oo waxba iska bedel ogu yimid aw insaanin cinda insaanin qof agtiyo qad aflasa muflis noqday fa huwa axaqu bii asagaa ka xaqniman badan oo ka mudan min hayrihi dadka kale wixiisi naftirkiisa hadduu yahay dadka kale una qaybsan maayaan asagaa ka mudan waa qaadanayaan shardi laakiin wax isbeddela ka dhicin shardiga labaadna waa in uunan wixiisii waxba ka qaadanin gaari buu ahaa maalan boqolkiiba konton wuba qabaaba konton buu ku lahaa uswatu lquramaa xoolihiisa hadda lama dhigi karo qayb buu ku dadka loo qaybinaya shardiga kale waa inuu qofkii uu nool yahay isagoo nool waa ku gaaro haddii isagoo dhinto la imaado maalkii warafo ku dhex iyo ku wareegay markaas duyuuntii iyo xoolihii la bixinaya la shiliminayay munax ka gelaya qaala xaddaana yaxya binu yaxya qaala akhbarana hushay bnu bashiir xadana qtayba bnu saciidin wmaxamed bn rumxin xa jamiican an layth bn sacdin xa xadana abu rabiic azahrani wyaxya bnu xabiib alxaarihi qaala waxaydan xadana xamaadi can ibni zayd xa xadana abu bakr bn abi shaybata qala xadana sufyan bn cuyaynata xa waxadana maxamed bn muhana qala xadana cabdilwahaab alhaqafi wayaxya bnu saciidin waxafs bn khiyaad kulu haulaai dhammaantood can yaxya bnu saciid fi hada isnaadi bimacna xadiidi zuhayr waana rataa waa laguu sheegay bimacna xadiid fulan hadii lagu yihahdo mutaabacada way ku cadda zuhayr can yaxya bnu saciid ah xadiidka wuxuu ku warinaya yaxya ibnu saciid ardadiisa is mutaabiciinaysa wey wa qaala ibn rumxin isna wuxuu yidhi moxamed ibnu rumxin min baynihi fii riwaayatihi kuwa kale wuxuu kala baxay ayuma mri'in fullisa buu yidhi qofkii fullisa ay saara muflisan muflis faqiira noqda oo dayntiisii ay ka badato xoolihiisii qaala xadaana ibn abi cumara dadka waxaa jira dad la yidhaahdo asxaabu almaxjuuruun dadka la xajrinayo xoolaha iyo tasarufkiisa dhanba loo joojinayo waxma gedi kartid waxma soo gadan kartid nafaqadaada iyo quutulyoomkaada besa lagaa siraya xoolaha ah, dadka noocaasoo kale ah qaara limaslaxatihim ayaga dan loo danaynayo ayaa loo looga joojinaya tasarufaadkii majnuunkii iyo saqiirkii khayrumayizkaha iyo dadka noocaasoo kale ah safiihii iyo limaslaxatihim qaaran limaslaxati nnaas mufliska kan mufliska ka mida ah xoolihii dadka ayaa la cayminaya inta ka soo hadhay waa qof markaa deyno badan iska qaada wey deynta aad ugu badan tahay qaala xadaanaa ibn abi cumar xadaana hishaam bnu sulayman wa cikramata bnu khalid almaqzuumi can ibni jurayjin cabdilmaliki qaala xadaanii ibnu abi xusayn ana aba bakr bn mxamed bn camr bn xasm ahbarahu ana cumar bn cabdilcaziiz alimaam alcaadil xadaahu can xadiiii abi bakr bn cabdiraxmaan buu ka wariyey can xadiii abi hurayra kasii wariyey can inabiyi sala allah aleh wasalam nabigu fi rajuli nin aladii ninki yucdimu xoolo waayey mucdin buu noqday faqiir ah waxba haysanoo muflis ah deeno badan lagu leeyahay idaa wujida cindahu lmataac haddii alaabtii qofkii uu ku lahaa ninkan uu helo sideeda iyadoo ah walam yufariquu una kala geyninoo tabteeda ay isku haysato inahu annahu lisaaxibihi baa iskale aladii baaca kii alaabta la ka soo jeeday ee baayicaha ayaa iskaloo qaadanaya mushtarigii waa laga soo jiidanaya xadaana muxamed bn muhana alcanazi abu muusa xadaana moxamed bnu jacfar gundar cabdiraxmaan binu mahdiy qaala waxay idhi xadaana shucba can qataada can nadar ibnu anasin can bashiir bashiir ibni nahiikin can abi hurayrata can inabiyi sala allahu aleyh waali wasalama qaal idaa aflasa arajulu ninka hadduu muflis noqdo wakada almara fawajada arajulu ninkii uu helo mataacahu alaabtiisii bicaynihi sideedii wa huwa xaqu bihi asaga ooga xaqnimo badan dadka kale ee deynta ku lahaa ninkan isaga uga xaqnimo badan qaala xadaana zuhayr binu xarb qaala xadaana ismaaciil bnu ibraahim qaala xadaana saciidu saciid bn abi caruumy xadaanii zuhayr bn xarbin qaala xadaanaa mucaad ibnu hishaam qala xadaana eh, abi kilaab can qataada bihada isnaad saciid bin abi caruba qataadaba haddaad arabtay riwaayatu saciid can qataada saciid bin abi caruba wey bimilahu wa qaala waxaydan fahuwa axaqu bihi min alqurana dadkii kale deynta kulaha asaga ka mudan qaala waxadaanii moxamed bin axmed bin abi khalafin waa kaan in badan ibn abi khalaf moxamed bin axmed وxajaaj ibnu shaacir xajaaj ibnu yuusuf الthaqفي abu mxamed macruuf ibnu shaacir qala xadaثna abu salamta الmakhzumi qaala xajaaj isagu wuxuu yihi mansuuru ibnu salamata ahaa ku fiirso qaala xajaaj wuxuu yidhi mansuur ibnu salama muxuu ka wadaa wuxuu ka wadaa ninkan aan soo marray abu salamata alkhusaaci lagu yidhi xajaaj ibnu shaacir baa sheegaya midkuu yahay wuxuu ku leeyahay xajaaj ibnu shaacir daan ahay ninkan kunyadiisa abu salama khusaami lagu yidhi mansuur ibnu salama wey intaasuu ku sheegi rabaa xadaana abu salamata alkhuzaaci qaala xajaaj baa wuxuu yidhi mansuurun huwa mansuuru ibnu salamata wey qaala xajaaj wuxuu yidhi mansuurun huwa mansuurun ninka abu salama waa mansuur ibnu salama akhbarana sulaymaan bnu bilaal can khutaym bni ciraakin can abihi can abi hurayra ana rasuula allahi sala allahu alayh waali wasalama qaal idaa aflasa arajulu hadduu ninku muflis noqdo faqiir xoolihii muflis waxa la dhahaa dayntii baa ka badan xoolaha uu leeyahayba dad noocaas fara badan baa jira dad loo malay inay taajirin yihiin xoolo badan leeyihiin laakiin markii laisku xisaabtamo waxaa lagu leeyahay ka badan wax meesha ku haya waa xoolo dadeed waa ah, qofka isaga khatar buu ku sugan yahay ha is aruuriyo waxa isaga uu leeyahay miidda ah gaar ha u baxsado intaa ha ceeshado wailaa waxaa weeyaan waxan waa iska adduun ah, waa adduun waxan waxaa laga yaaba inuu tago inuu taga oo dhinto xoolaha deenna wax ka bixiyaba uu waayaba idaa aflasa arajulu fawajada arajulu uu helay cindahu silcatahu badicadiis bicayniha fahuwa xaqu biha saa waxaan badan nacam baabun wuxuu ku saabsan yahay fadlu indaar almucsir qofka mucsirka ah een dayntii iska bixin karin oo heli karin in laga sugo in laga sugo ilaa dayntaa wakhtiga uu helo waa laga sugayaa in laga sugo ajirka ku sugan iyo fadliga laga heli ba halka laga qaadanaya aan mari doonaa xadaana axmed bn cabd llahi bn yunis qal xadaana zuhayr xadaana mansuur ibn muctamir can ribciy bni xiraash ana xudayfata xadahum qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alay ali wasalam wuxuu yidhi talaqat ilmalaa'ikatu malaa'igtiibaa waxay la kulantay ruuxa rajulin nin naftiis nin baa dhintay naftiis malaa'igtii baa qaaday xaggee lala aadi cadaabka lala aaday mise jannadii malaa'ikat alcadaab iyo malaa'ikat raxma jirta naftiisii bay malaa'igtu heshay oo la qaaday minman kaana qablakum dadkii naga horreeyey bayna ahaayeen ummadda nabi moxamed ma aheen ummadihi horey ahaayeen oo nabigu ka sheekeynaya calayhi salaatu wasalaam in ummadihii hore nabiga uu ka sheekeeyo iyo waqaaicoodoodi iyo dhacdadoodii waxaasna waxay tusaysaa anahu rasuulullahi xaqa inuu rasuulka ilahi xaqa yahay ah. markii laga soo sheekeeyey fii suurati albaqara qisadii ku saabsaneed nimankii alam tara ila ladiina kharajuu min diyaarihim uluuf iyo alam tara ladiina eh, eh, kuwii maaratay iyaguna dhihi jiray ilى اlmala'i min bani israa'iil min bacdi muusa id qaala linabiy ibcah lana malikan iyo nabiyullaahi daawuud iyo qisadii ku saabsaneed waqatala daawuudu jaaluuta dhaaluud wakhtiisa marka laga soo sheekeeyey maxaa layidhi tilka aayaat ullaahi natluha calayka biاlxaqi wa inaka la min almursaliina baa layidhi soo maarti aayaadka ilahay oo dhaba weeyaan adiguna waxaa tahay rususha xaqad ka mid tahay baa layidhi maxaa yeele waxaas oo laga soo sheekeeyey waxaan rasuul ahayn oo ka sheekayn kara male nin loo waxyooday oo haq alla lou waxyooday umaa garan kara wey ummadihii hore laga sheekeynaya xadiu can bani israil walaa xaraj qaala wuxuu yihi talaqat ilmalaa'ikatu ruuxu rajulin ruuxa rajulin miman kaana qablakum faqaaluu waxay dhaheen acamilta min alkhayri shay-an ruuxdii baa lala hadlaya waxaad jira ee lala xisaabtami ee ama nafci ama dur heli waa ruuxda wey insaanku sidiisuba jismigan kale waa un camiritaan waxbuu camirayaa ee waxa maaragtay qiimaha leh ama qiimo darada ku dhici ruuxda wey nafta wey ruuxda weeyaan walidaalika nabiyullaahi aadam calayhi salaam markii loo sujuuday waa goorma markuu qalfoofka ahaabaa loo sujuuday oo lasoo dhawey marse markii ruuxda lagu aafufay fa idaa sawaytu wa nafaqtu fiihi min ruuxii faqacuu lahu saajidiina markaas ruuxda sugaa layidhi dayib qaaluu waxay dhaheen acamilta min alkhayri wax khayra ma samaysa weligaa faqala wuxu laa maya towxiid buu lahaa qofka nin mumin u ahaa wuxuu ka hadlaya waxaa weeye acmaal iyo muxuu ahaa sadaqo iyo ixsaan iyo biri ma la timid baa loo yaa laga wadaa weligaa wax ixsaanad u tartay ma jirtaa ila iimaan buu lehay adun iimaan lahayn qof baan dayn ka sugay waxba uma tarteen iimaan buu leeyahay marka camalkayga mid acamilta min alkhayri shayan wax khayra ood samaysatay ood hormarsatay ma jirtaa qaala laa maya qaaluu waxay dahen tadakar war bal xasuuso bal xasuuso bal ah, dib iskuu noqo qaala wuxuu yidhi kuntu waxaan ahaa haddaan xasuustay udaayinu naasa dadkaan daynin jiray nin xoola baan ahayoo dadkaan daynsiin jiray fa aamuru fityaani dhallinyarada iyo addoommaha iyo dadka ii shaqeeyaan waxaan amri jiray an yundiruu inay sugaan almucsira qofka mucsirka waxba heli karin in laga sugo wayatajawazuu can almuusir qofka muusirka ahna ay asagana u sahlaan tajawuzu macnaa yashalu inay u sahlaan qaala wuxuu yidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam halkaa hadduu maraayo qaala allahu caza wajal ilahi baa wuxuu yidhi tajawazuu canhu iska dhaafa idinkuna asagana maadaama addoommahayga u dhaafi jiray oo u sugi jiray oo u sahli jiray asagana hala dhaafo ayuu ilahi yidhi subxana wa tacala aljazaa min jinsi camal baa la dhahaa ixsaan iyo biri qofka dadka u sameeya ilahay baa u samaynaya isagana qofka u naxariiso ummadda ilahay baa u naxariisanaya aljaza min jinsi alcamal qaala xadaana caliy bnu xujr waisxaaq bn ibrahim walafdl ibnu xujr qaala xadaana jariir bn cabdilxamiid adambi can mugiirata bni miqsam can nucaym bin abi hindi can rabciy bni xiraash qaala wuxuu yihi ijtamaca xudayfatu abi mascuud xudayfa binu yamaan iyo abi mascuud cuqba binu camar baa kulmay faqaala xudayfatu baa wuxuu yidhi rajulun mudaakara cilmiya saxaabada iyo ahlulcilmi markay kulmaan cilmi bay isdhaafsadaan rajulun laqiya rabbah nin baa ilaahay la kulmay markaad dhimato umaad rabbi la kulmi faqaala wuxuu yidhi maa camiltu maxaad samaysay malaa'igtii baayaa weydiinaysa u xilsaareen qaala maa camiltu min alkhayr waxba khayr ma samaynin ilaa anii kuntu rajula nin baan ahaa daamaalin xoolo u saaxiiba xoolo leh fa kuntu waxaan ahaa udaalibu bihi nnaas dadkaan ka dalbi jiray wixii dayn iyo xuquuqaho ay qaadeen ayaan dadka weydiin jiray fa kuntu waxaana aqbalu maysuur qofka wax haysta waan ka aqbali jiray wuxuu heli karo wa atajaawazu cani almacsuur qofka macsuurka ee waxba haysan karina faqiirkaana waaban iska dhaafi jiray oo waan u sahli jiray faqaala ilaahay baa wuxuu yihi tajaawazuu can cabdii addoonkayga iskaga dhaafa maadaamuu addoomihii ilahay u naxariisan jiray asagana ha loo naxariisto qaala ibn mascuud hakadaa samictu rasuula allah yaquul saasaan maqlay buu ibn mascuud oo uu ku raacay xudayfaw warkaa sheegtay anna waan hayaa buy nabigu waan ka maqlay calayhi isalaatu wasalaam qala xadadana moxamed bn muhana xadadana moxamed bn jacfar xadadana shucba can abdilmalik bn cumayr can raqib bn xiraash can hudayfat bn yaman ana nebi sal slam ana rajulan nin baa maata dhintay fadakhala janna jannadii buu galay jannadii qaaliga ahayd bu ilahay siiyo geliyey raxmad ilahay fadliga ilaahay asbaab yar uu la yimid asbaabta qiimahay leedahay lagu barayaa inaan la fududaysanin dadka oo wanaag loo galo oo loo sahlo oo loo fududeeyo culayska laga qaado faqiila lahu waxaa lagu yidhi maa kunta tacmal war maxaa samayn jirti qaala wuxuu yidhi fa imaa dakara inuu asagaba xasuustay marka horeba iyo waimaa dukira in la xasuusiyey oo la yidhi soo kale waxaa samaysay markuu waxba ma hayo faqaala wuxuu yidhi ugu dambayn haddii uu fahmay inii kuntu ubaayacu naasa dadkan wax ka gadan jiray oo la iibsan jiray fakuntu undiru lmucsira qofka mucsirka e waxba heli karin waan ka sugi jiray wa atajawazu fi sika dadka muusiriinta ee xoola haystana waan u sahli jiray waan iskaga dhaafi jiray u sahli jiray fi sikati lacagta aw fi naqdi lacagta sikada waxaa weeyaan lacagta waa kaarad madruub dahabki fidnadii waa la garaaci jiray marka mid baa waxaa xoogo waxaa ku jirta qaar baa xoogow yar wax yar feeg ahaan ahoo aan hagaagsaneen oo meel ka jabanoo qaarkood bir lagu alxamayo waxyaal nocaas oo kala jirta wixii noocaas oo kale lacagtaada ma fiicila waa dilacsan tahay ma dhihi jirin waa ka qaadi jiray buuri aw fi naqdi faqufira lahu waa loo dhaafay ninka asagaha raxima allahu cabdan samxan idaa baaca waida ishtara waida iqtada naxariistaas wey faqala abu mascuud ba wuxuu yihi waana samictu min rasuuli illah ana nabiga waan ka maqlay alayh isalaatu wasalaam xadana abu saciid alashaju qala xadana abu khaalid alaxmar sulayman bnu xayaan can saciid bni daariqin can ribciy bni xiraash can xudayfa bn yaman radi allahu canhu qaal utiya radi allahu canhuma xudayfa ilan aabihi saxaabi bu haa jaliile isu shida yoom qaala wuxuu yidhi utiya allahu ilaahay waxaa loo keenay bicabdin addoon min cibaadihi addoomihiisa ka midoo dhintay ataahu allahu ilaahay uu siiyey ninkaasi maalin xoolo faqaala lahu ilahay baa wuxuu ku yidhi maadaa camilta fi dunya adduunya maxad xoolahaadi ku samaysay ila qof walba waxa uu hayo ayaa la rabaa inuu meeshii loogu talagalay mariyee hadduu ilahay xoolo ku siiye xoolahaadi ku jannagal hadduu ilaahay xoog ku siiye xooggaada ummadda wax ugu tar hadduu ilahay xikmad ku siiye xigmadaada ummadda wax ugu qabo hadduu ilaahay xukun iyo madaxnimo kuu dhiiba in madaxnimadaada diinta ku anfacyo ummadda qof walba meeshiisii baa la rabaa marka haddaad dhaqaalo badan ku fadhido dhaqaalahaadii aadan waxbaba ummadda uga qabanaynin salaadda ay tukanaysay cibaadada ummadda o dhanba way samaysaaye wixii ummadda aad la dheereed baa la rabaa inaad ummadda wax oga tarto maadaa camilta fi dunya badi xoolihii maxaad ku samaysay qaala wuxuu yidhi nabi alay slam walaa yaktumuuna allah xadiida ama saxaabiga wata ilaahayna waxba lagama qariyo wax ilaahay laga qariyo ay ka qarin karaan ma jiro qaala wuxuu yidhi ninkii yaa rabbi rabbigayow ataytanii waxaad i siisay maalaka xoolahaadii soo maarta xoolaha yaa iskale ilaahay wa aatuuhu min maali maalillahi aladii aataakum almaalu lilahi subxaana wa tacaala khalqan wa iijaadan wa minatan wa fadlan ilahay baa iskale subxana wa tacala asagaa abuuray asagaa kuu kalladaystay asagaa kuu fadilay subxaana wa tacaala oo haysiiyey ilahay baa iskale uma lilinsaan kadibna insaanka qofka iskale insaankaa iskaleh asaguna mulkan wa tasarufan isagaa mulkiya tasarufay oo baabta iska lahaa laakiin xoolaha ilahay baa iska leh ku aqoonso fa kuntu ubaayicu nnaas dadkan la wax ka gadan jiray wa kaana min khuluqii akhlaaqdayda iyo dabeecadayda waxay ahayd aljawaaza inaan dadka iskaga sahlo u dhaafo fa kuntu ahaanahaa atayasaru cala almuusir qofka waxhaysa waan u sahli jiray isagoo waxhaysaan haddaan u fududayn jiray faqaala allahu ilahay baa wuxuu yidhi ana xaqu bidaa minka dhaafiddaa iyo sahliddaa iyo naxariista anaa kaaga xaqnimo badan anaa kaaga xaqnimo badan tajaawazuu can cabdii malaigti baa amar la siiyey addoonkaygaasi falaha ka qaada geliya jannada marka camalka janno lagu geli ilahay baa yaqaana qofka camalkuu janno ku geli ee laga aqbali ee meeshii loogu talagalay taabanayso rabbi baa garan faqaala cuqba bnu caamir aljuhani wuxuu yidhi waa abu mascuud alansaari meeshan khada weeyaan bacd ahlilcilmi ka waxyaalaha uu tacqiibiyay ka mid tahay cuqba binu caamir aljuhani iyo abu mascuud ansaari waa hal qofa hal ruuxa weeye marka wawaasi waa abu mascuudkaasa khada ah waxaana noqonaysaa cuqba binu caamir aljuhani wuxuu yidhi abu mascuud ahaa abu mascuud alansaari ahaa ma aha laba qofo waa abu mascuud alansaari ma jirto hakada samicnaahu min fiil rasuuli illahi sala allah aleh wasalam qaala xadaanaa yaxya bnu yaxya wa abu bakr bin abi shayba wa abu kurayb waisxaaq bin ibraahim walafdu yaxya qala yaxya akhbarana wqala akharuna xadaana abu mucaawiya can lacmash can shaqiiq bn salamata abi waa'il can abi mascuudin cuqbat bn camr albadri radi allahu canhu qaal qaala rasuulu llahi sala allahu aleyh waali wasalam nabigu wuxuu yidhi xuusiba rajulu nin baa la xisaabay miman kaana qablaku ummadii naga horraysaya qofka hadduu dhinta markaaba xisaabtiisii baa la saaraya falam yuujad lahu looma helin min alkhayri khayr shayun wax wax khayrahoo ummadda u qartay xoolihiisa uu ku sameeyey lama arkin ilaa anahu kaana yukhaalidu nnaas dadku la macaamili jirayoo wa kaana muusiran nin xoola la waqanaya buu ahaayo fa kaana yaamuru kiimaana caruurtiis iyo dhallinyarada iyo u shaqeeyaiy wuxuu amri jiray an yatajaawazuu cani lmucsir qof mucsira ah hadday arkaan oo daynti keen markii la indhaha u caddeeyo waxba bixin waayo amahayo uu yihahd arkaan waxba uuna heli karin iskaba dhaaf faraha ka qaada qaala inuu ilahay noo dhaafaan rajaynaa buu raaciy weliba qaala wuxuu yii qaala allahu caza wajal ilahay baa wuxuu yidhi naxnu axaqu bidalik dhaafidda annaga oo waxaa naga badan minhu asaga tajaawazuu canhu wixii yaraa ee adduunyadaheed wuxuu ku helay fiiri jannuu ku helay iskaga dhaafa jannada geliya xadana mansuur bin abi muzaaxim wmuxamed bn jacfar bn ziyaad qaala mansuur wuxuu yihi xadana ibrahim bnu sacd can zuhri waqala ibnu jacfar akhbarana ibrahim aw bnu sacd can ibni shihaabin can cubaydillahi bn cabdillahi bn cutba can abi hurayrata radi allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu aleyh waalih wasalam qaal kaana rajulu nin baa jira yudaayinunaas dadka dayn siiya fakana yaquulu lifataah wuxuu ku dhihi jiray wiilka dhallinyaradii iyo addoommihii u shaqayn jiray idaa atayta mucsiran qof mucsiranoo faqiirao waxba haysanin haddaad u tagto dayn aan ku leenahay fatajaawaz canhu iskaba dhaaf hadduu aad aragta in waxba bixin karin lacala allah fiiri niyada ikhlaaska niyo wanaagga fiiri lacala allah ilaahay wuxuu mudan yahay yatajaawazu canna inuu noo dhaafo oo na gudbiyo oo jannada na geliyo falaqiya allah ilahay buu la kulmay fatajaawaza canhu ilahay baa u dhaafay subxaanaه wa tacaala xadaثanii xarmala bnu yaxya akhbarana cabdullahi bn wahb اlmisri akhbarana yunas bn yaziid can ibni shihaab الzuhri ana cubayd allah ibn cabdillahi bn cutba bn mascuud xadaثhu anahu samica aba hurayrata radi allah canhu yaquul samictu rasuula اllahi salى اllah alيه waslam yaqul mili xadaثana abulhaytham khalid bn khidaash bn cajlaan qala xadaثana xamaad bn zaydi can ayuba ayub bn abi tamima an yaxya bn abi kahiir اlyamani can cabdillahi bn abi qataada ana aba qataada abi qataada alansaari wasbahu alxaari ibn ribciy alxaarif ibnu ribci faarisu rasuuli illaah dalaba hariiman nin dayn uu ku lahaa buu raadiyey low asaga uu ku lahaa fatawaara canhu markaasuu ka gabaday uu ka gabaday uma wajadahu wuxuu raadiyo markii dambe waa helay isoo isqarinaya faqaala wuxuu yidhi hadduu qabto waryax olahayga maasiis maxaad isku qarinaysaa mar walba igu goynaysaa faqala wuxuu yidhi innii mucsir niga waxba mahay waxaan kula soo hor aan la ahay faqala wuxuu yidhi allahi milahay baan kugu dhaariyay inaan waxba haysanin qaala wuxuu yidhi allahi inaan waxba haysanin ma baan kugu ogaa ilahay baan waxba haysanin qaala wuxuu yidhi saxaabigii radia allahu canhu wa ardaah wuxuu yidhi fa inii samictu rasuula allah nabiga calayh salaam baan maqlay oo yaquulu liman sarahu qofkii ku farxi doona oo uu farx gelinayo o ku farxaya an yunjiyahu allahu inuu ilaahay badbaadiyo min kurabi yowmi alqiyaama maalinta qiyaama kurbooyinkeeda iyo hawligeeda iyo dhibaatadeeda inuu ilaahay ka badbaadiyo qofkii ku farxi falyunafis ha ka fayido kurbada can mucsirin qof mucsira inaad ka sugto waa tanfiis maxaa ka sii fiican ow yadac canhu ha kabadejiyaba taasa ka sii fiican ow yadac culimmadu waxay sheegaan saddex shay asalka waxaa weeye waajibka iyo sunnada waxaa fadli badan waajibka wama taqaraba ilaya cabdi biqudsi wamaa taqaraba ilaya cabdii bishayin axaba ilay ma iftaradtu calayh waxaan ku farad yeelay waxaan ka jeclahay addoonkayga ugu soo dhawaadu ilahay leh faradku ilahay ugu jeceliya lakiin saddex dhowr shay bay sheegaan oo sunnadu ay ka fadli badan tahay faradka waxaa ka mid a ah alibraa walindaar alibraa indaarka iyo inaad qofka daynta aad ku leheed daynta hadduuna bixin karin aad ka sugta waajib weeye in kaana duu cusratin fa nadiratun ilaa maysara inaad ka sugto intuu wax ka helayo waa waajib laakiin maxaa ka fadli badan alibraa inaabad ka cafiisoo tirada waba kumaysto ibraa baa la yidhahda suuradaas waa sunnadii waa ka fadli badan waajibkii suuro kale aweela jirta waxaa weeye salaamtay dhahaan qofka inuu inuu qof salaamo salaamta aad salaamto iyo in lagaa radiyo qofka radinaya waajibbay ku tahay assalaamu calaykum qofkii la yidhahdo waa inuu radiya faxayuu biaxsana minha aw rudduuha ugu yaraan waa inaad ka radido siduu kuu salaam u salaamto waajib weeye inaad salaamta adiga bilowdoo salaamtana waa sunno sunnadaasaa ka fadli badan liqowli calayhi الsalaatu wasalaam wakhayruhumaa man badaa bisalaam wakhayruhumaa man badaa bisalaam labada qof isalaam midka bilaabo ayaa khayr badan bu yidhi waana sunno inuu bilaabo inaad jawaabto calaykum salam tiraada waajib bay kugu waxay kaloo ka dhigaan suwarka ku daraan weysada inaad qabla alwaqti weyse qabto oo weyse qab naftaada barto wudu ah aad qof musliman baa daa'imuun nabigu yidhi iska sii weyse qaadato diyaargarowdo waa sunno markii salaada la aadaamo loo tukanayo ee loo weysaysanayo inaad weysaysatana waajib weeye weysadaas waajibkaa waxaa ka fadli badan sunnadii oo ah inaad qabla alwaqti iska sii weysaysato saddexdaas yaa ka mida suwarka ay sheegaan culimmadu marka ninkan abu qataada la yidhaahdo ninkii daynta kulaha wuu raadiyey axmed binu xambal fi musnadii wuxuu soo soo wariyey inuu gurigiisa intuu imaaday uu isqariyey ilmo yaro uu dhalay bannaanka soo istaagay horaway ma joogo baa la dhahay yaa wuxuu yidhi aabbahay huwa fi lbeyt yakul khasiira gurigu ku jiraayo uu jilcabayaa ilmi yaraa baa sheegay markaasuu deena soo baxayoo haye aryaa maxaa kuu dhacay waxoolaa geysiin laada markaasuu deena wuxuu yihi wallahi muxsin baana faqiir baana fabaka abu qataada waa ooyey abu qataadihii deynta raadinaya waaba ooyey waaba waa ooyey radi allahu canhu xadiidkan marka soo daliiliyey wuxuu yidhi nabiga hadalkiisa calayhi الsalaatu wasalaam man sarahu an yunjiyahu اllahu min kurabi ywma alqiyaama falyunafis min mucsirin aw yadac canhu korbadaa ka fayda qofkii raba ilahay inuu aakharo u badbaadiyo korbooyinkeeda ka badbaadiyo waxadaanii abu daahir akhbarana ibn wahbin akhbarana jariir ibn caazim can ayuuba bihada اlisnaad naxw allah aclam bilahi towfiq sala اllah wslm alيh